alxamdu lilah rab اlcaalamiin wsal allah la muxamed wla ali muxamed wslama tasliima kasiira rabbi callimna cilma yanfacuna wanfacna bima callamtana wla tajcal ma callamtana wabalan calayna ya da aljalaali walikraam ya allah waxaynu ku soo jiray kitaabu asalaa min cumdat alaxkaam can waraadin mawla almugiirati bni shucbata qaala amla calaya almugiiratu bnu shucbata fi kitaabin ila mucaawiya waxa uu yidhi waraad ninka la yidhaahdo oo mawlihii mugiiratu bnu shucba ahaa ayaa wuxuu yidhi amlaa calaya waxa ii yeedhiyey almugiiratu bnu shucbata fii kitaabin ilaa mucaawiya mugiiratu bnu shucba ayaa ii yeedhiyey fii kitaabin yacnii kitaab inaan u qoro ayuu iigu yeedhiyey ilaa mucaawiya yacni warqad aan u qoraayo ayuu ii yeedhiyey oo mucaawiye u qoraayo amlaa waa yeedhinta amlala ama amalla iyo amlaa labadaba waa la isticmaala labadabana waa fasiix labadabana qur'aanka waa ku yimaadeen fa hiya tumla calayhi tumlaa oo muqayaru siiqa laga dhigay waa amlaa yumli walyumlil aladii calayhi alxaqu walyumlil ama la yaduna ahay marka labadu waa fasiix weeye marka muqiiratu bnu shucba wuxuu ii yeedhiyey buu idhi qoraal aan kitaab ama risaale u qoraayo mucaawiye u qoraayo hadalkuu u yeedhiyey waa kan ana anabiya sala allahu alayh wasalama kaana yaquul wuxuu u yeedhiyey inuu u qoro ana anabiya sala allahu alayh wasalam in nebigu kaana yaquulu uu ahaan jiray mid yidhaahda fii duburi kulli salaatin maktuubah salaad kastooo farala dabadeeda inuu yidhaahdo laa ilaaha ila allahu waxdahu laa shariika lahu lahu almulku walahu alxamd wa huwa calaa kulli shayin qadiir laa ilaaha ila allaahu ay laa macbuuda xaqun ila allah mid la caabudaa xaq ma aha allah mooyaane allah keliya ayaa in la caabudaa xaq tahay cid kale in la caabuda xaq maaha macbuud kaleo eh, in la caabudaa ay xaq tahay ma jirto waxdahu laa shariika lah waxdahu xaaluu allah ahaaday waxdahu ay munfaridan keligii u ahaaday laa shariika lahu xaalaanu wadaaga lahayn ay laa mushaarika lahu kelmaddan iyo jumladan waxdahu iyo laa shariika lah labada mid waliba waa xaal waana xaalataani mu'akkidataan waa laba xaaloo mid waliba tawkiid faa'iidaynaayo mid waa tawkiid lilisbaat oo sugista la sugay uluuhiyada xaqa allah loo sugay ayaa lagu adkaynayaa oo lagu akidayaa waxdahu uluuhiyada xaqaa in laga nafiyey oo loo diiday ilaahay ciddaan ahaynna waxaa lagu akidayaa laa shariika lah waxa uu la khaaska yahay cid la wadaagtaa ma jirto lahulmulku ilaahay oo qura ayuu u sugnaaday mulkigu mulkiga xaqiiqiga dhabta ee dhammayska tirane allahunbuu u sugnaaday cid kale uma sugnaan wa xasrun bitaqdiim waxaa lagu koobay hormarinta la hormariyey khabarka la hormariyey taqdiimu maa xaquhu ta'khiiru yufiidu lxasra laa shariika lahu wa caam waa idaa buniyat maca allaayo laadii annaafiyatu liljinsi baa la geliyey marka cumuumka waxay ku tahay nas walahu alxamdu ilaahay oo qura waxa u sugnaaday xamdi oo dhan mahadnaq oo dhan baa u sugnaaday wa huwa calaa kulli shayin qadiir wa huwa ilaahay calaa kulli shayin qadiir wax kastaba wuxuu ahaaday mid u awood badan waxaa loo jeedaa wax kastoo mumkinun lidaatihi ah oo daatadiisa u suuragal ah allaahumma ilaahayow yaa allaahu bay la macno tahay laa maanica lima actayta mid diidayaa ma jiro lima actayta waxaad bixiso walaa muctiya mid bixinayaana ma jiro lima manacta ay liladii manactahu kaa diidday lima actaytahu iyo lima manactahu baa macnuhu u dhacaya damiirkii caa'idkaa labadaba waa la xadfay maadaamuu fadlo yahay oo la garanaayo waa la yska xadfay walaa yanfacu daljaddi minka aljad walaa yanfacu ma anfacayo daljaddi kii qaninnimada u saaxiibka ah iyo hodannimada ama daljaddi kii dheefta u saaxiibka ahaa ma anfacaayo minkaljaddu adiga xaggaaga dheefta ama qhaninnimada uu u saaxiibka yahay ee waxaystee hodanka yahay adiga agtaada waxba ka tari mayso oo ilaahay isagaa xoolaha bixiya isagaa deeqda bixiya dadku siday u kala xoolo badan yihiin ilaahay agtiisa inay ugu kala derajo badan yihiin ma aha waxay dadku ilaahay agtiisa ugu kala karaamo badan yihiin oo ugu kala sharaf badan yihiin waa taqwada aliimaan waltaqwa ina akramakum cinda allaahi atqaakum ka idinku sharafta badan ilaahay agtiisa atqaakum waa ka idinku cabsida badan aliimaan waataqwaana wilaayada lagu gaadhaa ilaahay iyo khalqigiisa nasab kama dhaxeeyo wax ilaahay iyo khalqigiisa wax nasaboo ka dhaxeeya ma jiro dadku waxay ugu kala dhow yihiin iimaankiiyo taqwada alaa ina awliyaaa allahi laa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun aladiina aamanuu wa kaanuu yattaquun mid baa nasabkiisu fiican yahay mid baa quraysh ah mid baa aalubayd ah mid baa tafiirtii faatimo ah oo ina rasuul dhashay sala allahu calayhi wasalam maaha inay sidaa u kala darajo badan yihiin sidaana jannada u kala gelayaan oo haddii iimaan iyo camal saalixa aanu la iman aalubaydnimo waxba u tari mayso ashraafnima waxba u tari mayso inuu dir faaduma yahay oo faatima binti rasuul ay dhashay iska daacid kale waxay u taraysaa ma jirto man bata'a bihi camaluhu lam yusric bihi nasabuh dadka qaar waxay odhanayaan hebel waxa dhalay weli waa dhal awliyo markaasay koolkoolinayaanoo hadduu si kasta u xumaado ou taariku salaad noqdo ou khamriga cabbo ow akhlaaqyada xunxun iyo dhaqamada xunxun galo wax kastuu sameeyo war ha ku kadsoomin bay ku leeyihiin waa dhal awliye awliyaa dhashay awliyaa dhashay waxba u tari mayso qofku hadduu xumaado weli baa dhalay iyo nebi baa dhalay waxay u taraysaa ma jirto qofku hadduu xumaado iimaanka iyo ictiqaadka iyo camalkiisunba anfacaya man bata'a bihi camaluhu lam yusric bihi nasabuh rasuulku wuxuu idhi sala allahu alayh wasalam ka camalkiisu dibdhigaa nasabkiisu ma soo hormarinayo hadduu doono ashraaf ha noqdo hadduu doono tafiirtii xasan iyo xuseen ha noqdo waxay u taraysaa ma jirto hadduu xumaado iska daa dhal awliye dhal nebi isagoo ah oo waladu sulbi nebi dhalay yahay ayaa markuu gaaloobo aynay waxay u taraysaa jirin yaa bunayarkan macanaa walaa takun maca alkaafiriin qaala sa'aawii ilaa jabalin yacsimunii min almaa qaala laa caasima alyowma min amri illaahi ilaa man raxim waxaala baynahuma almawju fakaana min almughraqiin kaa la qarraqay wa'ayo waa ina nebi nuux nebi nuux baa dhalay waa dhal nebiye isaga markaa daaya waa fowqa sharci lama odhan waa addoon ilaahay iimaankii markii lagu kari waayey ou gaalnimo doortay may badbaadin nebi baa dhalo waa ina nebi nuuxu waxba uma tarin waxaala baynahuma almawju fa kaana min almughraqiin inanka aabbihii oo nebi nuux ahi uu arkaayo ayaa markaa waxa kala teeday mawjad baa kala teeday markaasaa sidii dadka kale loo qarraqaaya gaalada abaa loo qarraqay oo halkaa loogu halaagay walaa yanfacu daljaddi minka aljadd uma wafadtu bacda dalika calaa mucaawiya warraad wuxuu idhi waxaan wafdi ugu tegey intaa dabadeed mucaawiye ayaan ugu tegey wafdi fa samictuhu ya'muru annaasa bidalik waxaan maqlay ya'muru xaalu amraayo annaasa dadka uu amrayo bidaalika kaasuu amrayo uu odhanayo markaad salaadda ka baxdaan faralka ah dikrigaa dhaha laa ilaaha ila allahu waxdahu laa shariika lahu lahu lmulku walahu alxamdu wa huwa calaa kulli shayin qadiir allaahumma laa maanica lima actayta walaa mucطiya lima manacta walaa yanfacu da ljaddi minka aljadd wa fii lafdin lafdi waxaa ku sugnaa kaana yanhaa can qiila wa qaala wa idaacati almaali wa kasrati asu'aal kaana wuxuu ahaan jiray nebigu sala allahu alayh wasalam yanhaa mid reeba can qiila wa qaal canqiila waa la yidhi wa qaala waa yidhi ayuu reebi jiroo nahiyi jiray oo dadka u diidi jiray wa idaacata almaali iyo xoolaha in la lumiyo oo layska baabi'iyo taana waa reebi jiro oo dadka waa u diidi jiray wa kasrati su'aal su'aasha badan iyo baryada badanna dadka waa u diidi jiray ama wa kasrati su'aal su'aalaha faraha badan leh oo nebiga sala allahu alayh wasalam ama culammada la weydiinaaya xaajo loo qabin iyo baahi taasna waa reebi jiray xataa su'aasha cilmi la weydiinayo oo culammada la weydiinayaa waa inay noqotaa wax xaaja keensanayso laakiin waxyaala aan dhacaynin ama markaa ay naadir tahay inay dhacdo in waxa weeye la yidhaahdo cid baan iska su'aalaya hadday dhacdo ka warransa ayaa saas mas'alada noocaasi markaa ma fiicna laakiin wixii diin ahaan qofku ugu baahan yahay caqiide ama acmaal noocuu doonaba ha ku saabsanaadee culammada waa weydiin karaa oo waa mashruuc inuu weydiiyo fas'aluu ahla adikri in kuntum laa taclamuun wa kaana yanhaa can cuquuqi alummahaat wuxuu nebigu sala allahu alayh wasalam ahaan jiray mid reeba hooyooyinka in waalidinkaar lagu noqdo waa reebi jiray nebigu sala allahu alayh wasalam wa wa'di albanaat hablaha in la xabaalnololeeyo la dilo iyagoo nool la aaso taana nebigu sala allahu alayh wasalam waa reebi jiray wa mancin wahaad wuxuu kaloo nebigu sala allahu alayh wasalam reebi jiray diidmo wixii xuquuqa la manciyo lagu bakhaylo iyo wahaatin yacni keen in la yidhaahdo oo baryo uun la sameeyo taana waa reebi jira xadiidka waxaa soo wariyey bukhaari iyo muslim ayaa soo wariyey inta hore ah xadiidka bukhaari iyo muslim baa soo wariyey lafdigan dambena waa saas si la'eg bukhaari iyo muslim baa soo wariyey inta dhexe ayaa bukhaari wuxuu ku soo wariyey mucallaq suma wafadtu bacdu calaa mucaawiya oo iyadu kuma sugna bukhaari iyo muslim qadarkaa dhexe suma wafadtu ka bilaabna intaa yar ee dhexe inuu wafdi ugu tegoo sidaa ka maqlay mucallaq ahaan buu bukhaari u sheegay laakiin imaam axmed wakhayruhu ayaa wasliyey oo iyadoo mawsuula soo wariyey sanadkeeduna waa saxiix laakiin labadaas saxiix qadarkaasi kuma sugnaan xadiiskani wuxuu sheegayaa nebigu sala allahu alayh wasalam markuu salaadda ka baxo salaadda dabadeeda inuu dikrigaa tawxiidka ah inuu ku hadli jiray oo ilaahay ku xusi jiray dubura kulli salaana waxaa loo jeedaa bacda asalaam marka la salaamo naqsado dabadeed xadiiskii ku soo arooray laa tadac an taquula fii duburi kulli salaatin allaahumma acinnii calaa dikrika wa shukrika wa xusni cibaadatik waxay ahlucilmiga qaarkood ku xambaareen sida alcallaamatu bnulqayim wahayruh in loo jeedo aakhirka salaada qabla asalaam waayo mawdica ducadii waa mawdicaasay yidhahdeen waxaanu ibnulqayim odhanayaa erayga dubur marka la isticmaalo duburu kulli shayin aakhiruh shayga duburtiisu waa aakhirkiisa oo inta ugu dambaysaa dubur ah ka duburi alxayawaan haddii duburulxayawaan la yidhaahdo loogama jeedo xayawaanka meesha ka dambaysa ee makaanka a ah loogama jeedo ama bannaan ee waxaa loo jeedaa inta isaga ugu dambaysaa loo jeedaa sidaasaa dubura kulli salaatinna loo jeedaa salaadda qadarka ugu dambeeyaa loo jeedaa taa waxaa ishkaal gelinaya haddaba oo culammada qaarkood ishkaal ahaan ku soo arooriyeen in mawaadicda qaarkood dubur ay daahir ku tahay in lagu xambaarayo salaada marka laga baxo salaamo naqsiga dabadeed sida markaa dikriga soo arooree tasbiixda iyo takbiirta iyo taxmiidda dubur baa lagu sheegay tusabbixuuna wa tukabbiruuna wa taxmaduuna dubura kulli salaatin alaasan wa halaasiina mara dee lagumana xambaari karo in looga jeedo qabla salaam sidaas aawadeed ba ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen sida alcallaama maxamed ibnu saalix alcuthaymiin raxmatullaahi cala aljamiic shay duca ah haddii la sheego duburo salaati lagu sheegoo lagu xadido waxaa lagu xambaarayaa qabla asalaam shay dikri ah oo aan duca ahayn haddii lagu sheego dubura salawaat ama dubura kulli salaah markaana waxaa lagu xambaarayaa bacda asalaam daabitka caynkaasuu sheegay sheikhaasi oo wuxuu yidhi axaadiista midba in mid lagu xambaaro habboon xagga ducada wixii dubura salaa ku soo arooray waxaa ansab u ah in looga jeedo aakhirka salaadda waayo salaadda marka laga baxo in duca la boorriyey ma hayno laakiin aakhirka salaadda in ducada la booriyey waa haynaa qabla salaam dikrigana waxaa soo degdegaysa in looga jeedo salaamta dabadeed in looga jeedo calaa kulli xaal ahlucilmiga qaarkood dhammaan dubura salaa wixii ku soo aroray ama dubura salawaati almaktuubaat waxay ku wada xambaareen bacdu ahlicilmi in looga jeedo bacda asalaam daa'ifa culammada ka mid a iyaguna ariiqa mara laakiin ma ogin cid ku wada xambaartay qabla asalaam ku wada xambaartay ma ogin wuxuu nabigu odhan jiray sala allahu aleyh wasalam salaadda faralkaa markuu ka baxo dikrigan fii duburi kulli salaatin maktuuba waxa baxday tii sunnaha ahayd oo in la yidhaahdo salaadaha sunnayaashaa marka laga baxaan dikrigan la imanayaa waxaa la odhanayaa arrinkaasi ziyaadu ka yahay sunnada oo inaad dikriga wakhtigaa ku xadidoo wakhtigaa la timaadaa waa min kiisik adaa jeebkaaga kala soo baxay ee xadiisku wuxuu sheegayaa salaadaha faralkaa dabadeeda in lala imanayo salaadaha faralkaa dabadooda in lala imanayo laa ilaaha ila allahu waxdahu laa shariika lah ilaa aakhirihi waa dikriga ugu khayrka badan oo nabigu wuxuu ihi sala allahu aleyh wasalam afdalu maa qultu ana waalnabiyuuna min qablii laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lahu lahu almulk walahu alxamdu wahuwa calaa kulli shayin qadiir nebigu wuxuu ihi sala allahu aleyh wasalam waxaan idhaahdo anigii iyo nebiyadii iga horreeyeyba waxa ugu fadli badan laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lahu lahu almulk walahu alxamdu wahuwa calaa kulli shayin qadiir wa afdalu dikri dikri ilaahay lagu xuso waa kii ugu fadliga badnaa wuxuu kaloo nebigu ku dari jiray allaahumma laa maanica limaa actayta walaa muctiya limaa manact ilaahayow cid is hortaagaysaoo diidaysaa ma jirto oo baajinaysaa waxaad bixiso hadday dhammaan khalqigoo dhammi isu tagaan oo awliyadoo dhammi isu wada tagaan oo wuxuu ilaahay bixiyey in la baajiyo la doono ma baajin karaan jamiicu alawliyaa haddii khalqigoo dhammi isu tagaan bimaa fiihim alambiyaa waalawliyaa kulluhum hadday isu wada tagaan oo wuxuu ilaahay diiday inay bixiyaan ay doonaan ma bixin karaan wa hada tawxiid waa tawxiid rabbi la walaa yanfacu da ljaddi minka aljadd waa sharaxnay wuxuu kaloo nebigu sala allahu alayh wasalam reebi jiray in la yidhaahdo qiila iyo qaala in la yidhaahdo cala alxikaaya lagu keenay qiila wa qaala wa ilaa cala alicraabi haddii lagu keeno waxaa la odhan kari lahaa can qiilin wa qaalin waayo qiil iyo qaal labaduba masdernimo u soo aroortay wa qiilihi yaa rabbi qiil waa masder sida qowl iyo qaalba ay masder u tahay lisaanulxaal iyo lisaanulqaal marka maadaamay sidaas tahay xikaaya lagu keenay haddaan xikaaye lagu keeni lahayn can qiilin wa qaalin baa la odhan lahaa ee kaannahu in ficilkii laga xikaayoonayo canqiila waa yidhi iyo wa qaala waa yidhi hadduu maxkii yaho maqsuudun bilafdihi yahayna ficilba ha ahaadee isim ahaan buu noqonaya wa kullu maa qusida bilafdihi fa huwa ismun wa in kaana xarfan aw ficlan waa arrin la ogsoon yahi sidaasaa la yidhi iyo sidanuu yidhi ku tidhi kuteentaa in la akhriyo waxa weeye waa reebay waxaana dhacda waxyaalaha la sheeg sheego wax badan baa waxa dhici karta in ama ziyaadiyo nuqsaami gasho ama waxyaale aan jirin in la sheegaa dhici karto la xikaayooda wuxuu kaloo nebigu ahaa sala allahu alayh wasalam mid reeba xoolaha in la lumiyo xoolaha la luminayana waxaa soo gelayaa haddii xaaraan lagu bixiyo iyo waxaan faa'iide lahayn oo macno lahayn haddii lagu bixiyo idaacatlmaal bay noqonayaan xoolo kastoo wax xaaraana lagu iibsanayaa waa idaacatlmaal xoolo kastoo weji xalaala aan lagu bixinaynin waa idaacatlmaal xoolihii layska qubayo layska daadinaya waa idaacatlmaal saas aawadeed baa dadka sufahada la yidhi yacnii sufahada xoolihiinna ha siinina walaa tu'tuu sufahaa amwaalakum xoolihiinna sufaha ha siinina bimacnaa xajri sameeyoo ka qabta macnahaasaa laga tilmaamaya qaadka iyo sigaarka xoolaha lagu iibsanayaa waa idaacatalmaal waa xoolihii oo la luminayo ruux baa shaqaysanaya xoolo fara badan buu shaqaysanayaa ka warran xoolahaa badan markuu shaqaysto hadduu markuu soo rawaxo lacagtii intuu halkan ku ururiyo hadduu gaas intuu ku shubo deedna dab ku qabto oo kabriid ku qabto muxuu noqon lahaa ruuxaas waa shaqaysanayaa markuu soo shaqaysto xoolihii soo ururiyo ayuu lacagtii intuu halkan ku ururiyo gaasna ku shubaya kabriidna ku daaraya soo xoolihii ma lumin waa majnuun baa laodhan lahaa waa waalayay soo maa soo in laga qabto maaha dee ruuxa markaa intuu shaqaysto xoolo shaqaysto haddana markaa qaadiya sigaar siisanayaa ma dhaamo kaa gubaya oo intuu lacagtii halkaa tuuro dabadeed intuu gaas ku shubo kabriidkana ku daaraya kaasuu la mid yahay isagu wuxuu isleeyahay cindigiisa waad ka duwan tahay laakiin xaqiiqadu waxay tahay kama duwanaa waayo wax nafciyo uu ka helayaa waxanuu siistay ee xoolihii lagaga furtay ma jiro xanuun buu iibsanayaa sigaarkiiyo qaadkii ma ahoo keliya marka inaanu nafci ka helayne madarriyo dhibaatuu ka helayaa caafimaadkiisii baanu tegsiinayaan ilkihii siday u baaba'een soomaydaan arag siday u madoobaadeen soomaydaan arag siday u khaakhaayireen soomaydaan arag dadka qaarkooda maskaxdoodii isbeddel ku yimi ma seexdayaal inay noqdeenoo soo jeedaan ay qaarkood khaakhaayirayaanoo ay leeyihiin hebel baa markaa caynkan igu samaynaya hebel baa idilayiyo hebel baa gabadhii iga qaadaya oo igala baxaya oo qaarkood ay dhiigag sidii ku galeen qaarkood ayba ka dhigeenoo xidhxidhan yihiinoo qaarna cilaajyada la geeyey qaarna jeel magnuuniyada ay ku jiraan xanuunnada laga qaadayaana wax qarsoon ma aha waa wax la wada garanayo waa macluum cinda aljamiic waa la wada ogyahay cadduur dhowdhowda uma dhacsana waxyaalaha dadka qaar ay sheegayaanoo leeyihiin yacnii dubaab baa markaa i helay ama markaa currigii baa xalay ii yimi oo ay leeyihiin xalay oo dhan currigii baan isla rafanaynin oo marba u soo baxsanayo aan dabada ku dhegay oo dabadu ii go'ays bilaahi calaykum waxaas ma ruux caqli leh yaa sifadii miyaa mise waa ruux waalan shayga waxaa qofka dhaxal siinayaa inuu xalaal noqdaa miyay dhici kartaa ma suuragal aha shareecada islaamka waxaa lagu yaqaannaa maa kasura dararuhu calaa nafcihi fa huwa xaraam waxay dhibtiisu dheeftiisa ka badan tahay shareecada xaaraan bay ku tahay nebiguna wuxuu uhi sala allahu alayh wasalam laa darara walaa diraar dhib bannaani ma jirto ilaahay waxau ihi walaa taqtuluu anfusakum ina allaha kaana bikum raxiima nafihiinna ha dilina nebigu wuxuu ahaa mid reeba xoolaha in la lumiyo kaana yanhaa can qiila wa qaala wa idaacati almaal walaa tubadiruu ina almubadiriina kaanuu ikhwaana ashayaatiin kuwa xoolaha ku israafaya oo tabdiirinaya daaddaadinaya waa shaytaanmada walaalladood ayuu ilaahay yidhi markaa shayaadiinta in lala walaaliyahoo ficilkaasi ficil shaytaannimo yahay ayaa aayadduna sheegaysa walaa tulquu biaydiikum ila tahluka nafiihinna halaag ha ku ridina intee xanuun baa laga qaadaa qaadka iyo sigaarka xanuunno fara badan baa laga qaadaa dhakhtarrada maskaxdu waxay leeyihiin qofku hadduu xanuunsadoo loo geeyo dawa ay u qorayaan hadduu markaa isticmaalayo qaad ama sigaar cunayo waxba u tari mayso dawadu haddaad doonaysaan dawadu inay wax ka tarto oo nafci u yeelato waa in laga joojiyaa haddii kale ha iskhasaaraynina waxay u taraysaa ma jirto saasay dhakhaatiirtii leeyihin dawadii la siinaya waxaa ka baawar badan qaadkan iyo sigaarkanuu isticmaalaya sunta ah kuwaasaa ka baawar badan qaarkood haddii muddo laga joojiyo oo meel lagu xidho oo dawo la siiyo way ladnaadaan caadi baynay noqdaan xaqiiqo waxaa in yar dabadeed marka la soo daayo hadduu ku laabto balwaddii inuu sidii iyo si ka daran noqonayo waana la arkayoo waa mid la wada ogsoon yahay intuu guryo fasahaadiyey qaadku oo guryo dhisan uu dumiyey intuu xoola baabbi'iyey sicir bararka hadda aynu ka cabanayno arrinka ra'iisiga ee aabbaha u ahi waxa weeye waa lacagtaa qaadka la siinayo ee bilaa xadka ah ee kulla yowm ay baxayaan laga yaabo laba malyan oo dollar ama wax ka badan inay maalin kasta inaga tegayso xoolaha ilaa kuwii miyigaa loo xaraashaya markaasaa baraarkii yaraa la qaadanayaa oo laleeyahay leeyahay aabbaa qaatay wuxuu u qaadanayaana waa qaad carruur baanu waxba ka siinayn raashin baanu reer uga keenayn isagaa nafsaddiisa wax anfacaya ugu cunayn cudur buu siisanayaa cudur xaalkiisu wuxuu joogaa haddaan waalanahay reerka saleeyahay see lay gelaya xaalkiisu waa sidaas dhibaatooyinkuu leeyahay aad bay u badan tahay xanuunno fara badan baana laga qaadayaa hadday kansarra tahay hadday shahwadoo qubato tahay hadday maskaxdoo kharribato tahay hadday ilkahoo baabba'a tahay yacni waxa weeye xanuunno fara badan ayaa laga qaadaa waxa weliba intaa dheer sunaha lagu buufiyo hadda oo waagii hore waxaaba la cuni jiray qaad si dabiiciya u baxay oo dhibtuu isagu leeyahay oo keliya ku sugnayd laakiin dhibtii dhib baa loogu daroo kudkii baa kaba loo tolay oo maxaa lagu daray laba sunood baa lagu daray laba sunood sun waa lagu tallaalaayo waxaa lays yidhaahdaa si degdega ah ha u baxoo kimika weeyo si degdega inuu u baxo caleemuhu u balballaadhaan ayaa kimikadaa loogu sameeyaa loogu mudah waa kimiko degdeg eh, u korinaysa si uu markaa waxa weeye markiiba loo gooyo dabeedna markaa loo iibiyo kimikadaasina xanuunnay sababaysa sunta labaad waxay tahay waa sunta cayayaanka lagaga buufiyo laysleeyahay caleemuhu daldaloo shamin ama xasharaadku aynay cunin oo cayayaanka sunta lagu buufiye laysa waxallo waxa xasharaadka ah taana waa lagu buufiyaa waa lagu biyeeyaa si aan xasharaad ugu noolaan karin suntaasi markay iskaga daba tagto hadhow yacni waxaa laga yaabaa ruuxa inay beerka fadhiisato marka qaadkiioo keliya maahee suno kalena waa weheliyaan nin dhakhtar oo dhakhaatiirtii magaalada ka mida ilaahay ha u naxariistee ayaa xanuunsado waagaa cuni jiray qaadka wuxuu tegay imaaraadka imaaraadkii baa lagu baadhay waxaa lagu yidhi beerkaaga waxaannu ka hellay suntii cayayaankaanu ka hellay biifbaaftiiyo wixii la midaannu ka hellay beerkaaga xaggay kaaga timid wuxuu idhi anaa garanayo qaad bay iiga timi qaad meel kale iigama imane qaad bay iiga timi waxba halkii lagagama qaban dhakhtarkii waa soo noqda masjid saamicuu ka kacay iga dambeeyow qaad iska ogow ayuu yidhi iga dambeeyow qaad iska ogow beerkayga waxaa laga helay suntii cayayaankaa laga helay lagu layn jiray biifbaafyadii baa laga helay meel kalena iigama imane waxay iiga timi qaad bay iga timi warba halkaasi khatar weeyaana iska jiraan isagoo isla dabadaha kale meel ka mida qaba ama jarmal ama wax la mida ayaa haddu u timi waa dhintay ilaahay haw naxariiso marka waxa weeye calaa kulli xaal idaacatlmaalka ashyaadaasaa soo gelaysa wuxuu kaloo nabigu reebay sala allahu aleyh wasalam su'aasha badanna waa reebay wa kasrat su'aal waa reebay nebigu sala allahu aleyh wasalam xataa masaa'isha culammada la weydiinaayo waa inay tahay wax loo baahan yahay oo xaaja keensanayso ee wax tacannut ama madaxadayg ama jikaar iyo wax la mida iyo xujayn wax looga jeedo waa ynayn ahayn saas aawoodee markuu nebigu sheegaya sala allahu aleyh wasalam ummadihii hore waxyaalihii lagu halaagay wuxuu idhi kasratu masaa'ilihim wa ikhtilaafuhum calaa ambiyaa'ihim waqtiyada qaarkood bay dee ummadihii hore qaarkood odhan jireen arin allaha jahra sida reer banu israa'iilba ku yidhaahdeen nebi muuse calayhi asalaatu wassalaam wuxuu kaloo nebigu sala allahu alayh wasalam ahaa mid reeba hooyooyinka in waalidinkaar lagu noqdo labada waalid midnaba in waalidinkaar lagu noqdaa ma bannaanee hooyadu waa ka sii xag jirtaayoo xaqeeda ayaa weyn waxaana laga yaabaa ubadku inay fudaydsadaan hooyada qaarkood aabbaha inay iska maqlaan baa dhici karta laakiin hooyadu maadaamaay raxmad badan tahay mowqif adagna aynay ka qaadan karaynin waxaa laga yaabaa yacni dadka shakhsiyaddoodu ay liidatoy xun tahay inaanay hooyadood waxay ka maqlaan jirin oo ay dhibaateeyaan oo ay luraan ayaa dhacda marka xaqa hooyadu waa weyn yahay waalidinkaarnimaduna waa khataro waa min kabaa'iri dunuub dembiyada kuwooda waa weyn bay ka mid tahay waatuu nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam alaa unabbi'ukum biakbari alkabaa'ir qulnaa balaa yaa rasuula allah qaala alshraaku biاllaah wa cuquuqu lwaalidayn wa kaana muttaki'an fajalas alaa wa shahaadat azuur alaa wa qawlu zuur ma idinka warramaa baa nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam dembiyada waaweyn kuwa ugu sii weynaanshaha badan waxay yidhahdeen haa rasuulka ilaahay oo nooga warran wuxuu nebigu ku yidhi sala allahu alayh wasalam waa in ilaahay loo shariig yeelo wax lala wadaajiyo cid kale lala caabudo wuxuu la khaaska ahaa cid kale lala siiyo iyo labada waalid in waalidiinkaar lagu noqdo xaqii ilaahay in laga taga markii la sheegay xaqa labada waalidna in laga tago oo la bixin waayo la raaciyey taasina waxay ku tusinaysaa cidamka ama weynida xaqa labada waalid ay leeyihiin alxadiis wa wa'di albanaat wuxuu kaloo nebigu reebay sala allahu alayh wasalam hablaha in la dilo oo la xabaalnololiyo oo iyagoo nool la aaso wa ida almaw'uudatu su'ilat biayi dambin qutilat gaaladii carbeed baa waxay ahaayeen in badanoo ka mid inay sameeyaan hablaha inay aad u necbaayeen marka inani u dhalatana way y muraara dillaaci jireenoo waa murugoon jireen si musiiba ku timi kii loo nicmeeyeeba isaga maaha maba moodid inuu isaga yahay kii loo nicmeeyey ila ubadku ama inan ha noqdo ama inan ha noqotee waa nicmo ilaahay yahabu liman yashaa'u inaahan wa yahabu liman yashaa'u adhukuur hablaha iyo inamada markii la sheegaayey hablahaa la horraan sheega yahabu liman yashaa'u inaahan war ma inaahan baa horraan akhrida mise dukuuran maxaa hablaha loo horraysiiyey marka habluhu waa nicmo ilaahay waa jirtaa inamada iyo hablaha inay inamadu mudan yihiin min xaysu aljumla marka laga eegaayo laakiin habluhu waa nicmo ilaahay waxaa dhici kartana inamada qaarkood inay habluhu ka nafci bataan oday baa waxaa la yidhi markaa wuxuu dhalay inamo badan markaasaa ilmihii koob iyo tobnaad baa wuxuu noqday inan markaasaa tobankii inanba ay ka nafci badatay inantii baa ka wada nafci badatay markaasuu wuxuu yidhi baa la yidhi mar baan goblami gaadho heblaayana ay inan noqon gaadhay waa iska nugta mid khayr badan inan iyo inan ilaahay baa og fi dunya waalaakhira mid kuu nafci badan rabbi baa og hablahaana raxmad badan sida qaalibka ah marka waxa weeye haddii habla lagu siiyo waa inaad ku sabirtaa fadli weyne waa ku jiraa ruuxa habla inta lagu arsaaqay ku sabray oo dabeed barbaariyoo tarbiyeeyey oo tacliimiyey oo edbiyey oo waxbaray nebigu wuxuu sheegay sala allahu alayh wasalam ruuxa saddex hablood dhala oo saddexdaa hablood lagu imtixaanoo ku sabra ila nafihii baa iska jecel inamadee oo daba tarbiyeeyo tarbiyadooda wanaajiyaya barbaarintooda oo edbiya oo waxbara jannadaa nebigu u ballanqaaday sala allahu alayh wasalam ruuxa saa sameeya jannaa lagu geliya marka carabtu way necbaayeen hablaha wa idaa bushira axaduhum bilunhaa dalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadiim waa muraardilaaci jireen qaarkood ciilkaasay ku haysan jireen iyo markaa murugada qaarna way aasi jireen oo wax habaalnoolin jireen mid baa gebiyey markaa ka mida kuwaa xabaalnololin jiray ama markaa aadka u nici jira gaalada ka mid a markaasaa wuxuu idhi mawaddatu tahwa cumra shaykhi yasuruhu laha almowtu qabla alleyli low annaha tadrii yakhaafu calayha jafwat annaasi walaa khatanu yurjaa awaddu min alqabri inanta waxaa la yidhaha mawaddo inanta u dhalay mawaddaa la yidhahdaa markaasuu inanta mawaddo la yidhaahdaa waxay jeceshahay oday inuu noolaado waa aabbaheed aabbaheed inaanu ka dhimanay waaye u noolaado kollayba waa dhimanayaaye oo geeriyo aynay ku soo degdegin bay jeceshahay buuri odaygaasoo ay farax gelinayso caawa inayna inantaasi gaadhina dhimato waaba kala maanba yadu waxay jeceshay aabbaheed inuu noolaado isna wuxuu jecel yahay inay dhimato caawa aynay gaadhin wuxuu doonayaa inuu sababeeyo sababta uu u jecel yahay geerida ula jecel yahay yakhaafu calayha jafwata annaasi bacdahu dadku dabadii inay ku adkaadaan oo la dhibo oo inantaasi dar xumo ay aragto ama inan gumeed helo inan gumeed uu helo ama nasabcaayo ama uu dhibaateeyo taasuu uga baqayaa buuri marka geeridu uga doorbidaya yakhaafu calayha jafwat annaasi bacdahu walaa khatanun yurjaa awaddu min alqabri alleele inantaa waxaan kula xidhiidoo sodog ugu noqdo xabaal ka fiican aan ka jeclahay ma jirto ciddaan jecelahay inaan sodog ugu noqdo kula xididaa waa xabaal buuri ashcaaro badanoo noocaasoo kaley tirin jireen calaa kulli xaal waa laynaga reebay hablaha in la xabaalooliyo inama iyo hablatoonna in la dilaade ma bannaano halkaa waxaan yaro tilmaamaya innaga sideeda uma dhacdo iyada oo inantii iska yar tahay in la dilo ma dhacdo laakiin dadka qaar waxaa ka dhacdaa ay isleeyihiin sharaf moodayaan laakiin sharaf aan ahayn dembina ay ka xambaaranayaan hadday dhacdo inantii inay dembowdo oo ay garacato waxaa dhacda in aabbayaasha qaarkood cadhadu intay ka qaalib noqoto inay dilaan baaba dhacda arrinka noocaasina waa khatar aabbaha inanta dilay inantiisiba ha noqotee dhiig buu qabaa oo dhiig muslim buu galay gooddiga ku soo arooray dhiig muslim oo badheedh loo galana waa la ogsoon yahay waman yaqtul mu'mina mutacammidan fajazaa'uhu jahannamu khaalidan fiiha waqadiba allaahu calayhi walacanahu wa acadda lahu cadaaban cadiima qofka qof muumina dila oo badrheedh u dila ilaahay wuxuu ugu goodiyey shan ciqaabood buu ugu goodiyey hadda waa shan shantaasi waa maxay abaalmarintiisu waa jahannamo koow mar labaadka khaalidan fiiha waa ku waarayaa mar saddexaadka waqadiba allaahu calayhi ilaahay waa u cadhoodo cadho ilaahay baa ku dhacday wa lacanahu mar afraadka waa nacdalay ilaahay oo lacnad ilaahay baa ku dhacday wa acadda lahu cadaaban cadiima mar shanaadka cadaab weyn buu ilaahay u diyaariyey marka waa arrin khatara inantii waa dembowdo dembi bay ku dhacday u bannayn mayso inuu waalidku dilo u bannayn mayso xad sharciya haddii laga oogi lahaa xadka sharciga laga oogayaa wuxuu noqon lahaa inantaa bikradda ah in boqol jeedal lagu dhufto cidda laakiin boqolka jeedal ku dhufanaysaana xukuumad weeyaane waalid iyo cid kale toonna ma jeedalka lagu dhufanayaana waa jeedal khafiifoo aan laysla kala jiidayn oo gacanta aan markaa laysla kala jiidayne halkan dhexdhexaadka laga dhufanayo nooc ciqaaba weeye laakiin in la dilo lama rabo boqolkaa jeedal wax ka badanna laguma dhufan karo cidda ku dhufan kartaana waa xukuumad laa waalid walaa walaal walaa cid kale cid kaloo xadkaa ka jari kartaa ma jirto ruuxu waa dembaabayaa hadday dhacdo inantu inay dembowdo waa in la yidhahdaa ilaahay u toobadkeen dembigay gashay dembi kaloo ka weynna waa inaan la gelin waalidkii wuxuu isleeyahay waxbaad kordhisuu isleeyahay ama waxa weeye sharaf baad samaysay buu isleeyahay markuu inanta dilay ama walaalku dilo laakiin sharaf ma samayn dembigay gashayna waxa ka weyn kan dilay dembigu galaa ka weyn waana qiso dhacdoo marar badan baa markaa miyi iyo magaalaba la sheegaa inay meelo badan ka dhacday marka tan noocaasoo kale waa in aadal isaga jira ilaahay inaguma keene haddii ay dhacdo waa in la sabraa musiibo weeyaane waa in la sabraa masaa'ibta lagu sabraayay ka mid tahay musiibadana qofku hadduu ku sabri waayo dee dembi baaba ku dhaco taasuu ku dambaabay liajli illah musiibada waa in lagu sabraa waana in loo samafalaayo la wanaajiyaa wixii dhacay dhace ma soo noqonayaan hiifaad hiifto iyo canaanaad canaanato iyo nolosha inaad u darraysiisaa waxay kuu taraysaa ma jirto wax dhacayna ma soo celinayso waxaad amartaa inay toobad keento istikfaar la timaado muxuu nebigu ku yidhi caaisho markii la masabiday yaa caa'ishatu in kunti almamti bidanbin faastakfir illaah caaishaay haddaad dembi ku dhacday ilaahay dembidhaaf weydiiso haddaad dembi ku dhacday waa sharti ficlanna dembigaa la sheegay kumay dhicin ilaahayna waa beriyaa oo baraa'adeeda ayuu caddeeyey gabadhii nabiga u timi sala allahu alayh wasallama tidhi yaa rasuul allah waa sinaystay ee xadka iga oog gabadh e, guur soo martay bay ahaydoo muxsanada uur bay markaa lahayd iyadaa iskeentay inay istahirto dembiga iska nadiifisay doonaysa nebigu wuxuu idhi sala allahu alayh wasalam orodoo ilmahaad sido soo dhig waayadoo ilmuhu uurka ku jiro in xadkii laga jaraa ma bannaana waa in la sugaa intay ilmaha dhigayso waayo ilmahani waa ilmo macsuumu dam ah waa ilmo islaamnimadiisu xukuman tahay inuu muslim yahay tabacan liwaalidatih hooyadii raacisu raacaya daraaddeed ayuu islaamnimada tabac ahaan loogu xukumayaa waana macsuumu dam oo dhiiggiisu waa dhowran yahay sharcigaa dhiiggiisa dhowray dadkii wuxuu ku yidhi wanaajiyo u samafala yacnii xumaataha ku samaynina wanaag iyo samafal u sameeya marka aad iyo aad waa in laysaga jiraa ubadka waxa weeye in la laayo oo khaas ahaan hablaha la dilo suuro labaad dadka qaar waa ka dhacdaa suurada labaad waa maxay hooyooyinka qaarkood markay uurka leeyihiin iyagoo soonkii ramadaan aan soomi karaynin baa laga kari waayaa ma soomi kartaane afura markaasaa naftoodii markay soonkaa ku cabiidiyeen oo aynay kari karaynin ayaa ijhaad dhacaa oo ilmihii soo duulaa ama qoonmaa hooyada sidaas samaynaysaa waxay is leedahay khayr baad kororhsanaysaa laakiin khayr ma kororhsanaysee dembi bay kororhsanaysaa gabadhu markay uurka leedahay hadday soomi karayso soonkii xamili karayso ramadaan waajibku waa inay soonto laakiin haddaynay kari karaynin inay soonto aynay awoodaynin oo dhakhaatiirta lagu kalsoon yahay ay u sheegaan inay soomi karin amaba yaduba tajribada ku arkaan oo subaxay soonto markaa ay aragto wareeggiioo xanuunaya barqadiiba ay la waliilayso waajib waxaa ku ah inay afurtaa faral ku ah hadday soontana ramadaanba ha noqdee waa ku dembaabaysaa waa aasima dembay ka xambaaranaysa waayo ilmihii calooshay dilaysaa inay dishaana uma bannaana allahu wuxuu yidhi qad khasira aladiina qataluu awlaadahum safahan bigayri cilm xaqiiqe'a waa khasaareen kuwa ubadkooda laynaya aqoondarro xaalay ku sugan yihiin laynaya waa khasaareen marka waa guuldarre iyo khasaare gabadhii haddayna ilmaha ka soomi karaynin ama soonkii aynay xamili karaynin uurna ay leedahay xaalka caynkaasa waxaa waajiba inay afurto hadhow maqallaa lagu leeyahay mise waxaa lagu leeyahay fidyo labada keebay bixinaysaa waa masale culammadu isku khilaafeen wakhtiyo kaleynu ka hadalla wa mancin wahaatin masaa'isha kale waxaa ka mida ah nebigu sala allahu alayh wasalam reebi jiray diidmada wixii xuquuqa la manciyo la diido infaaqii la sharciyeeyey ama la waajibiyey la diido oo zakadii la bixin waayo oo ciddii masruufkiisu saarnayd masruufi waayo ciddii kale baahnayd aan waxba la siinaynin jihaadka xoolihii aan lagu bixinayn waa mancin bay soo gelaysaa wahaatina waxay noqonaysaa yacnii dadaal fara badanoo xoolihii lagu dadaalayo lana baryaayo aadna xoolaha loo raadinayo oo in waxa weeye xuquuqdii markaas saarnayd ruuxu inuu bixin waayo mar walbana uu cararo markaa waxa weeye keen iyo ii dhiiba ta noocaasina waxa weeye waa mid madmuumah waa caado xun waa la dhaleecaynaya ashaykhu alcallaama muqbil ibnu haadi alwaadici waxa uu allifay risaale la yidhahdo damu lmas'ala baryadu xumaantay xun tahay iyo dhaleecaynta la dhaleecaynay wuxuuna ku soo arooriyey axaadiis fara badan wa risaala qayima mufiida can sumayin mawla abi bakr bni cabdiraxmaan bni alxaaris bni hishaam can abi saalixin asammaan can abi hurayrata radia allaahu canhu ana fuqaraa'a almuhaajiriin atow rasuula allahi sala allahu alayh wasalam abii hurayra radia allaahu canhu waxa uu sheegay in fuqaradii muhaajiriinta ahayd yacnii fuqaradii muhaajiriinta ka mid ahayd baa macnuhu u dhacaya idaafadu waa bimacnaa min ama la yidhaahdo waa min baabi idaafati sifati ila almawsuuf oo asalku wuxuu ahaa muhaajiriintii fuqarada ahayd wejigaa dambaa fiican waa min baabi idaafati sifa ila almuhaajiruuna alfuqaraa baa asal ku ahaa ana almuhaajiriina alfuqaraa dabeedna sifadii baa la soo hormariyey oo mawsuufkii baa loo idaafeeyey aatow rasuula allahi sala allahu alayh wasalam waxay u yimaadeen rasuulki ilaahi sala allahu aleyh wasalam faqaaluu waxay yidhaahdeen yaa rasuula allahi rasuulki ilaahayow sala allahu alayh wasalam dahaba ahlu dusuuri bidarajaati alculaa waalnaciimi almuqiim waxay la tageen kuwii xoolaha badan u saaxiibka ahaa adduhuur waa alamwaalu kasiira waa xoolaha faraha badan waxay la tageen bidarajaati alculaa derajooyinkii korreeyey ee derajooyinkii korraynta badnaa iyo wannaciimi almuqiim nicmooyinkii daa'imka ahaa fa qaala wuxuu idhi nabigu sala allahu alayh wasalam wamaa daak muxuu yahay kaagaas kaas sheegaysa qaaluu waxay yidhaahdeen fuqarradii muhaajiriinta ahayd baa odhanaysa yusalluuna kamaa nusallii ahludusuurku waa tukanayaan sidaannu u tukanayno si la miday u tukanayaan yacnii salaad salaaddayada la miday tukanayaan wa yasuumuuna kamaa nasuum way soomayaan sidaannu u soomaynoo kaley u soomayaan soon soonkayaga la miday soomayaan wayatasaddaquuna walaa natasaddaq waxbay sadaqadaysanayaan oo baxsanayaan annagu waxba sadaqadaysan mayno oo xoole aannu sadaqadaysanno ma haysanno faaqidu shay in laa yuctii kaan shay haysani ma bixiyo dee maba haysanno waxaannu baxsanno wa yuctiquuna walaa nuctiq waxbay xoraynayaanoo addoommay xoraynayaan annaguna waxba xorayn mayno xoolo aannu addoommo ku xoraynno ma haysanno darajaadkoodoo kale maxaannu ku gaadhnaabaa macnuhu dhacya fa qaala rasuululahi sala allahu alayh wasalam rasuulkii ilaahay wuxuu yidhi afalaa ucallimukum maydin baraa shay an tudrikuuna bihi man sabaqakum shay aa ku haleelaysaan cidda idinka hormartay waxaa ku haleelaysaan maydin bara wa tasbiquuna bihi man bacdakum aa kaga dheeraynaysaan cidda idinka dambaysana cidda idinka horraysana aa ku gaadhaysaan cidda idinka dambaysana aa kaga dheeraynaysaan maydin bara walaa yakuunu axadun afdala minkum ilaa man sanaca midla maa sanactum aanu noqonayn cidnaba mid idinka mudan oo idinka fadli badan oo idinka khayr badan mooyaane mid sameeyey sidaas samayseen si la mida sameeyo ficilkiinnaasoo kale la yimi mooye mid kale oo idinka fadli badnaanayaa ma jiro qaaluu waxay yidhaahdeen saxaabadii muhaajiriinta ahaa ee fuqarada ahaa waxay yidhaahdeen balaa yaa rasuul allah haa nabar rasuulkii ilaahayow sala allahu calayhi wasalam qaala tusabbixuuna wa tukabbiruuna wa taxmaduun wuxuu idhi waa tasbiixsanaysaan oo subxaana allah baa odhanaysaan wa tukabbiruuna waa takbiiranaysaan oo allahu akbar baa odhanaysaan wa taxmaduuna waa mahadnaqaysaan oo alxamdu lilaahi baa odhanaysaan dubura kulli salaatin salaad kasta dabadeeda ayaa tasbiixsanaysaan oo takbiiranaysaan oo taxmiidanaysaan salaasan wa salaasiina mara saddex iyo soddon goor ayaa odhanaysaan subxaana allah alxamdu lilaah allaahu akbar dubura kulli salaana waxaa loo jeedaa dubura kulli salaatin maktuuba oo min baabi xadfi sifa sifadii baa la xadfay marka salaadaha faralkaa dabadeeda in la yidhaahdo ayay sunno tahaye salaadaha sunnayaasha dabadooda in la yidhaahdo tasbiixdaa iyo takbiirtaa iyo taxmiiddaasi sunnada nebiga sala allahu alayh wasalam kama mid aha qaala abuu saalixin abuu saalix assammaan taabiciga la yidhaahdaa wuxuu yidhi farajaca fuqaraa'u lmuhaajiriina ilaa rasuuliillahi sala allahu aleyh wasalam waxay ku soo laabteen muhaajiriintii fuqarada ahayd rasuulka ilaahay sala allahu aleyh wasalam bay ku soo noqdeen mar dambay ku soo noqdeen fa qaaluu waxay yidhaahdeen yaa rasuula allahi rasuulkii ilaahayow sala allahu aleyh wasalam samica ikhwaanunaa ahlulamwaali bima facalna samica waa maqleen ikhwaanunaa walaaladayo oo ahlulamwaali xoolaha u ehelkaa u saaxiibka ahaa waxay maqleen bima facalnaa waxaannu samaynay ay biladii facalnaah waxaannu falnay oo samaynay ayay maqleen fa facaluu waxay sameeyeen mislahu sidaannu samaynay si la mida ayay sameeyeen fa qaala rasuulu sala allahu aleyh wasalam oo wuxuu idhi rasuulkii ilaahay sala allahu aleyh wasalam dalika fadlu fadluullaahi yu'tiihi man yashaa dalika kaasi kaagaasi fadlullaahi waa fadligii ilaahay waa galladdii ilaahay iyo nicmayntii ilaahay yu'tiihi xaal ilaahay fadliga siinaayo man yashaa'u kuu doono an yu'tiyahu inuu siiyo uu doono a uu siinaayo yacni waa gallad ilaahay oo ilaahay siyaado cidduu doono u siinayo dee ilaahay baa fadligaa siiyaa macnuhu u dhacay qaala sumayun sumayi oo abi saalix xadiiska ka warinaya oo mawlaa abiibakri bni cabdiraxmaan ah ayaa wuxuu yidhi faxaddastu bacda ahlii bi hada alxadiisi waan uga warramo waa u sheegay ehelkayga qaar ka midaan xadiiskan u sheegay fa qaala markaasuu wuxuu igu yidhi bacdiga ehelkayga ka midii wahimta waad ismoodsiisay oo wahmi baa kugu dhacay waham yaa qalad baa kugu dhacay wahamku waxa weeye waa qalad ruuxu markaa yacni wax qaldo wahima yowhamu wahaman bifatxi ilhaa waa halita yagladu halatan wasnan wa macnan xagga wasniga iyo xagga macnahaba halita yakhladu khalatan bay la wasni tahay ilaa masderka ilaa mudaarica macnahana waa kala mid innamaa qaala bacdiga ehelkayga ka mida waxay igu yidhaahdeen innamaa qaala wuxuu yidhi oo qura tusabbixu allaha salaasan wa salaasiin wa taxmadu allaha salaasan wa salaasiin wa tukabbiru allaha salaasan wa waxaad tasbiixsanaysaa subxaana allah odhanaysaa saddex-iyo soddon waxaad taxmiidsanaysaa rabbi u mahadnaqaysaa alxamdu lilah odhanaysaa saddex-iyo soddon waxaad takbiiranaysaa oo allahu akbar odhanaysaa saddex-iyo soddon goor fahamkaa qaladka khaladkaahii kuu ku dhacay waa sumay sumayi baa wuxuu odhanayaa ehelkaygii qaar ka mida ah ay qabsadoo yidhi waad qaldantoo faham qaladaad qaadataye ma aha majmuucu inuu saddex iyo soddon noqonayo ee muraadka looga jeedaa waxay tahay mid wal oo saddexdan ka midaba saddex soddon goor baa la odhanaya wuxuu yidhi farajactu ilaa abi saalixin waxaan ku laabtay abi saalix fadakartu lahu dalik waxaan u sheegay arrinkaasaan u sheegay oo waxaan ku idhi waxaa laygu yidhi waad qaldantaye majmuucu saddex iyo soddon ma aha ee mid walba saddex iyo soddon baa lagala imanaya fa akhada biyadaya wuxuu qabtay labadayda gacmood buu qabtay waa taqriib uu soo dhowaynayo oo tarxiibinayo oo ardayga uu niyada u dhisayo fa qaala wuxuu yidhi qul waxaad tidhaahdaa allaahu akbar wa subxaana allaahi walxamdu lilaah allaahu akbar wa subxaana allaahi walxamdu lilaah sida loo odhanaayo xataa u markaa u sharxaya saddexdan kelmadood ku celceli oo israaciyo iyagoo wada socda isku dar oo waxaad tidhahdaa allaahu akbar wa subxaana allaahi walxamdu lilah allaahu akbar wa subxaana allahi walxamdu lilah xataa tabluga min jamiicihinna salaasan wa salaasiin ilaa aad gaadhayso dhammaantood aad ka gaadhayso inaad saddex iyo soddon goor tidhaahdo marka muraadku ma aha majmuuca intaa noqonayee jamiicaba waxaa laga yeelayaa min saddex iyo soddon farqaa u dhexeeya bayna almajmuuci waaljamiic majmuucu marka laysu geeyey intaa isku noqonayaan weeye marka cala tawsiic marka loo kala siiyo maxay noqonayaan min koob iyo toban laakiin jamiica marka la yidhaahdo dhammaantood dee mid waloo ka midaba waa in saddex iyo soddon goor la yidhahdaa si aan wahmi dambe ugu dhicinna sida loo odhanayuu u sheegay oo saddexdii buu israaciyo markaasuu saddexdii ku celceliyo wada socda markaasuu weliba yidhi xataa tabluqa min jamiicihinna alaasan wa alaasiin rawaahu muslim xadiidka muslim ayaa saxiixiisa ku soo wariyey qadarka hore bukhaari iyo muslimba waa yahay laakiin inbaa marka waxa weeye intan qaala sumayun ku saabsan ayaa muslim yadoo mawsuula aanu soo warin oo agtiisa munqatic markaa ah. calaa kulli xaal xadiiskani wuxuu sheegayaa sida saxaabada rasuulku sala allahu alayh wasalam khayraadka iyo dikriga ay ugu dadaali jireen waxaa laga qaadanayaa kii maal lihi khayrka inuu maalkiisa ku shaqaysan jiray isagoo acmaashii kale wanaagga ahaydna la imanaya kii aan maal lahaynna inuu dooni jiray darajaadka caaliga ah inuu si kale u gaadho oo cibaadadiiyo dikriga kale uu samaynayo inuu ku gaadho inuu rabay tartan bay ku jireen waxyaalaha khayraadka aakhiro ku saabsanna in loo tartamo weeye falyatanaafas ilmutanaafisuun marka waa in loo tartamaa loo beretamaa khayrka loo kala dheereeyaa fadaa'isha la raadiyaa darajaadka caaliga ah sidii loo gaadhi lahaa lagu dadaalaa aakhiro dadku waa iscilkaambiyeeyaan waa tiiraanyoonayaan qaar waxay ka tiraanyoonayaan xumaantii ay la yimaadeen iyo naarta ay galeen kuwa xataa jannaadka galay waxay ka tiiraanyoonayaan darajaadka caaligii inay seegtay oo ay khayraadka qaar ka gaabiyeen bal ee waxaa soo aroortay axaadiista nebiga sala allahu aleyh wasalam in nebigu sheegay meel kasta oo ruuxu fadhiisto fidunyaa cimrigiisoo dhan oo mawdica uu fadhiistay aanu ilaahay ku xusin nebigana ku salliyin inuu aakhira isku cilkaambiyayo alla maxaa is-cilkaanba inoo dambeeya majlis kasta uu fadhiisto fii cumurihi cimrigiisoo dhan meel kastaba xus ilaahay haddaanu meeshaa ku odhannin nebigana ku salliyin aakhiro xasre iyo tiraanyo iyo iscilkaambi baa uga dambeeya xadiiskaasi waa saxiix waxay culammada qaarkood ka daliishadeen majlis kastoo la fadhiisto in ilaahay lagu xusaa inay waajib tahay meel kastoo la fadhiisto cimrigoo dhan in ilaahay lagu xusaa inay tahay waajib tegista laga tego lagu dembaabayo ahlucilmiga qaarkood ba xadiiskaa ka qaatay ila kaanat calayhi xasratan ya wa tabicatan wa tira maa min majlisin yajlisu fiih axadukum laa yadkuru allaha fiih ila kaana calayhi xasratan yowma alqiyaamati wa tiratan wa tabica aw kama qaala sala allahu alayh wasalam marka xuska ilaahay la xusaayo in la farabadsadana waa laga qaadanaya dikriguna wuxuu u qaybsamaa dikri mutlaq iyo mid muqayad ah waaddaakiriina allaha kasiiran waaddaakiraat kaasi waa dikrigii mutlaqa ah dikriga xadiiskani sheegaya waa kii muqayadka ahaayoo cadad mucayanaa loo sheegay oo salaadaha dabadoodaa la odhanaya kayfiyadanoo keliyana kuma soo aroorine kayfiyaad kalena waa leeyahay oo siyaalo badanoo kala duwan buu u soo arooroo tani waa ta ugu caansan marka saddex iyo soddon iyo saddex iyo soddon iyo saddex iyo soddon taxmiid iyo takbiir iyo tasbiix lagala yimaado waxay isku noqonayaan sagaal iyo sagaashan axaadiista qaar waxay ku daraysaa in lagu boqlaynayo boqol lagaga dhigayo laa ilaaha ila allahu waxdahu laa shariika lahu lahu almulku walahu alxamdu wa huwa calaa kulli shayin qadiir marka boqlaad in la odhanayo axaadiis kale waxaa ku soo aroortay salaadaha faralkaa marka laga baxo in la odhanayo subxaana allah alxamdu lilaah allaahu akbar laa ilaaha ila allah mid walba shan iyo labaatan goor in laga odhanayo subxaana allah shan iyo labaatan goor alxamdu lilah shan iyo labaatan goor allaahu akbar shan iyo labaatan goor laa ilaaha ila allaah shan iyo labaatan goor halkaasina waxay noqonaysaa boqol maaha labadaba inuu isku daraaye mid ahaan buu odhanayaa waxaa kaloo soo aroortay siiqo kale subxaana allah in la yidhaahdo toban goor alxamdu lilah in la yidhaahdo toban goor allaahu akbar in la yidhahdo toban goor taasina soddon bay isku noqonaysa wakhtiyada qofku markaa ama mashquulsan yahay ama markaa aanu ka gaadhsiinayn dikriga kale cala alaqali taa toban tobanka inuu yidhaahdo ayaa fiicnaanaysa haddii tii kale aanu samaynayn ta kale inuu sameeyaa fiican oo badan inuu la yimaado culamada qaarkood waxay yidhaahdeen taa laa ilaaha ila allaahu shan iyo labaatanka goor la odhanayo saddexda kalena min shan iyo labaatanka eh, goor la odhanayo baa ka fadli badan tan waxa weeye saddexdanun min saddex iyo soddon goor la odhanayo laa ilaaha ila allahu waxdahu laa shariika lana lagu khatimay waayo laa ilaha ila allahu afdalu dikrin weeye adugu siiq kaloo kala duwanna waa soo arooreen ciddii u baahan waxay u noqon kartaa kutubaha mawduucyada ururisa ayuu markaa dib ugu laaban karaa haddaad doonto zaadulmacaadka zaadulmacaad fii hadyi khayr ilcibaad yacni taalaco kitaabkaas waa kitaab aadu mufiida cajiiba ah. marka wakhtiyada qofku hawl leeyahay ama safar yahay ama markaa waxa weeye aanuu ka gaadhsiinayn toban tobankaa goor buu odhan karaa inuu daa'imaana fiican axabu alacmaali ila allaahi adwamuhu wa in qal oo inaad tan dheer marna tidhaahdo marna ka tagto iyo inaad tayar daa'imto marnaba aanaad ka tegin xaalnaba laa maradan walaa safaran walaa xadaran waxay ka fiican tahay ta dheer inaad xilliyada qaar la timaado marar badanna ka tagto dikriga wixii mutlaqa itlaaqiisa waa in loo daayaa ashyaa kale oo adkaar ah ama ducooyin ah oo la odhanayo marka salaadda laga baxana waa soo aroortay marka salaadda laga baxo in adkaaro kale la akhriyo iyo ducooyin sida marka in la yidhaahdo marka hore allaahu akbar allaahu akbar allaahu akbar in astaqfirullah astaqfirullah astaqfirullah saddex goor la yidhaahdo allaahumma anta asalaam wa minka asalaamu tabaarakta ya daljalaali waalikraam in la yidhaahdo tii aynu soo maraynay in la yidhahdo laa ilaha illa allahu waxdahu laa shariika lahu lahu almulku walahu alxamdu wahuwa calaa kulli shayin qadiir allaahumma laa maanica limaa actayta walaa muctiya limaa manacta walaa yanfacu da minka aljad yacnii iyo adkaarta kale soo aroortay adkaaraha markaa la odhanayana waxa fiican in faraha laga tiriyo waayo sunnada nebigu sala allahu alayh wasalam waxay ahayd inuu farihiisa ka tirin jiray ee tusbax nebigu kama tirin jirin sunnada qawliga iyo sunnada ficliguba waxay ku soo aroortay inuu faraha ka tiriyo kaana yacqidu tasbiixa biyamiinih sida xadiiska abu daawuud ku sheegaayo tasbiixda wuxuu ku gunti jiray midigtiisa oo farihiisu ka tirin jiray wuxuu kaloo nebigu yidhi sala allahu aleyh wasalam markuu dumarkii la hadlayey sabbixna waacqudna bilanaamil fainahunna innahunna mas'uulaatun wa mustantaqaat tasbiixsada oo tahliil la kaalay oo laa ilaaha ila allaahu dhaha waxaana ku gunudaan faraha caaradooda anaamisha bimacnaa asaabicda caaradooda waayo faruhu waa la weydiinayaa ama anaamishu waa la weydiinayaa waana laga dhawaajinayaa baa markhaati kacaya imise goor buu kugu tasbiixsaday oo subxaana allah kugu tiriyey imise goor buu allahu akbar kugu tiriyey imise goor buu alxamdu lilah kugu tiriyey imise goor buu laa ilaaha ila allah kugu tiriyey marka qowl ahaan iyo odhah ahaanna nebigu waa amray in faraha lagu tasbiixsado ficil ahaanna waa u sameeyey amaa xadiiska la soo wariyo tirmidii iyo khayrkii riwaayaday soo wariyeen oo sheegaysaa gabadhi inay quruurux ku tirinaysay riwaayadaa culammada qaarkood baa daciifiyoo yidhi sanadkeedu ma sugna xadiiskana asalkiisu wuxuu ku sugan yahay bukhaari iyo muslim siyaadadaa sheegaysa inuu quruurux ka tirinaysayna bukhaari iyo muslim kuma sugna saas aawadeed bay culammada qaarkood waxay yidhaahdeen riwaayadaasi waa daciifa waa shaadda daciifa wey ma asixin aasaar saxaabada laga sheegay waa jirtaa oo odhanaysa qaarkood baa taxyo dheer taxday oo sidii tusbaxoo kala ah oo ku tasbiixsan jiray jamac saxaabada ka mid ay sidaa ka sheegeen laakiin ahlucilmiga qaarkood waxay caddeeyeen dhammaan waxaa saxaabada laga sheegayo inaan mid quri ka asixin ee dhammaan daciifo tahay culamada sidaa caddaysee aadka ugu nuxnuxsatayna waxaa ka mid ah alcallaama maxamed naasiridiin alalbaani risaalana waa ka qoray sidaas aawadeed laba bog oo ka mida kitaabka naylul awtaarka laba safxadood aasaaraan u takhriijinayn inuu sardinaayo shawkaani oo aad moodayso inuu sugaayo qaarkoodna uu soo dhowaynayo ha ku kadsoomin waxyaalahaasi ma asixin wax sugan ma aha sanad ahaan baabu lkhushuuci fi salaah wuxuu u baab yahay salaada in lagu khushuuco can caayishata radia allaahu canha ana anabiya sala allahu alayh wasalam sallaa fii khamiisatin laha aclaam caaisha waxay tidhi radia allaahu canha nebigu sala allahu alayh wasalam wuxuu ku tukaday fii khamiisatin yacnii mare ayuu ku tukaday diillima leh diillimo badan oo kala duwan bay lahayd oo iskhilaafsan fii khamiisatin yacnii maro adag buu ku tukadayoo laha aclaam diillima u sugnaadeen khamiisadu waa maro adag weeye marka laha aclaam baa lagu sii fasiray marka horena khamiisada culammadu waxay yidhaahdaan khamiiso lamaba odhan karo haddaynay mucallamo ahayn oo calaamada lahayn marka calaa sabiili tawdiix baa loogu sii daray laha aclaam wa ilaa khamiisaa laga garanayaa inay diillima lahayd fa nadara ilaa aclaamiha wuxuu nebigu jalleecay oo eegay diillimihii ay lahayd buu eegay nadratan eegis ayuu eegay hal mar ah falamma insarafa markuu salaaddii ka gaddoomo oo ka baxay goortan uu eegayo salaaddii buu ku jiraa falamma insarafa markuu salaaddii ka gaddoomay oo ka baxay qaala wuxuu idhi idhabuu bikhamiisatii haadihi ilaa abii jahmin maradaydan diilnimaha le waxaa u geysaan ilaa abii jahmin saxaabiga abii jahmin la yidhaahdo u geeya wa atuunii ii keena biambijaaniyati abi jahmin maradii adkaydee saafiga ahayd ee aan dillimaha lahayn ee abijahmi lahaa taa iigu soo beddeloo ii keena fa innahaa tani alhatnii waxay iga mashquulisay aanifan haddeer can salaatii salaadaydiiba iga mashquulisay oo dillimaheedii khaatirkiiyo qalbiga ku mashquula alkhamiisatu khamiisadu kisaa'un waa maro murabbaca ah. waa go' oo kale weeye afar dhinac bay leedahay yacani waxaa weeye dhinacyada ayay isu la tahay ama isku dhodhowdahay waa maro go'a ah oo kale weeye oo lahu aclaamun calaamada leh yacani diillimo ayay leedahay waalambijaaniyatu ambijaaniyadu kisaa'un khaliid waa maro adagoo saafi ah maro adagoo qallafsan oo saafi ah oo iyadu wax diillimo aan lahaynee midab keliya ah ayay ambijaaniyadu ahayd ambijaan meel la yidhaahdaana loo nisbaynayo lagu soo sameeyey beledkii lagu sameeyaa loo nisbeey sababta abijahmi loogu geynayaa waxay tahay hadyad waxa ugu keenay saxaabiga abiljahmi ayaa u keenay oo hadyad u siiyey marada dillimaha leh markuu hal mar sidaa u eegay maradii ayuu markuu ka baxay yidhi iga qaado abijahmi u geeya oo maradiisa kale ee saafigaha ii keena mu odhan marada u celiyo markaa iska siiya isagii waayo waxaa laga yaabaa hadiyaddii uu nebiga siiyey sala allahu alayh wasalam ee nebigu markii hore ka aqbalay hadduu ku soo radiyo daynu xoogaa dhibsadaa dhici karta markaa si uu khaatirkiisa u ilaaliyo yaa aawadeed buu yidhi tan markaa u geeyo tiisa kale ee saafiga ah iiga soo qaada ta isagina saasuu murtaax ku noqonaya in nebigu hadiyaddii aanu ku soo celinee ka aqbalo waxaana laga qaadanaya akhlaaqda nebigu sala allahu alayh wasalam siday u wanaagsanayd iyo dadka khaatirkooda siduu u dhowri jiray oo inuu niyad jebiyo aanu dooni jirin waxaa kaloo laga qaadanayaa maryaha diillimaha lihi inay salaaddii ruuxa ka mashquulinayaan sidaas aawoodee khushuucdii ayna u fiicnayn halkaana waxaa laga fahmayaa cilladu maadaamay tahay diilimaha in lagu mashquulayo waxaa la mida wax kasta oo diillima leh saas aawadee xataa sijaayadaha inay diillima yeeshaan oo midabo kala duwan yeeshaan sida kuwan inoo yaalloo kale waa laga fiican yahay haddii la helaayo mid saafi ah oo midab qura ah oo midabo kala duwan aan ahayn in waxa weeye sijaayad midabo kala duwan ah iyo diillimale in lagu tukado waa laga fiican yahay waxaa laga yaaba qofku inuu daawado oo laymankayo siday yihiin iyo diillimaha iyo dee inu iska daawado waxaa kaloo laga qaadanayaa masaajidda inaan aad loo dhaldhalayn oo loo qurxin waayo cilladii ahayd inay salaadda dadka ka mashquulinayso diilnimahaasi oo khushuucdii waxyeelayso baa ka imanaysa haddii masaajiddii aad loo qurxiyo in masaajiddii aad loo qurxiyo taas ayaa ka imanaysa saas aawadeed waa la reebay oo waa la karaahiyaystay masaajidda markaa in la qurxiyo xadiisna waxaa lagu soo wariyey calaamaadka qiyaamada inay ka mid tahay in masaajidda la dhaldhalaaliyo aad loo qurxiyo haddana la camiri waayo o lagu tukan waayo cimaarada masjidka la camiraya cimaara macnawiya ayaa muhim ah laakiin qurxinta iyo dhaldhalaalinta la qurxinayo la dhaldhalaalinayo oo gebigiisaba la daawanayo mar haddaan dee cibaadadii iyo khayraadkii lagu camiraynin waxay taraysaa ma jirto dadkana khushuucdii way ka mashquulinaysaa madaahirtii dadku inay ku mashquulaan oo wixii anfacaya xaqiiqadiiyo nafcigu ku jiray kaga mashquulaan baa ka dhalanaysa madhariyatun jawfaa dadkana madhariyada madaahirta in la eego meel walba waa gasha oo ilaa baayac mushtarada marka la samaynaayo meesha yar markaa waxa weeye ee baayac mushtar laga dhigayo dee see loo dhallaaliyaa guryaha see loo dhallaaliyaa meel waxaa yaallaa laga yaabo inayna fiicnaynba ay yihiin wax iska liita ayaa sida loo qurxiya dadka la doonaya madharka in lagu soo jiito taasi waa mucaamalo adduunyee ilaa masaajiddii iyo cibaadaadkii bay gashay xadiis baa waxaa lagu soo wariyey idaa zawwaqtum masaajidakum wa xallaytum masaaxifakum faaddamaaru calaykum haddaa masaajiddiinna dhallalaalisaan masaaxiiftiinnana qurxisaan quruxda uun la eegaya dhalaalka bes waa madhariya jawfaa yaa faaddamaaru calaykum waa waciid ama goodi wey yacanii halaag baa qarka u saarantihi waxaa laga tilmaamayaa dadkii waxa weye ihtimaam hadday siiyaan inay wax dhaldhalaaliyaanuun ilaa masaaxiftii maxaa la yidhi masaaxiifta qaarkood baa waxaa lagu qoray biyo dahab oo masaajiddiinna aad dhaldhalaalisaan dee halaag baa korkiinna ahaaday oo waxaa ka mashquulaysaa markaa madaahirtaa ku mashquushaan wixii markaa nafciga idiin sii lahaa ee khushuucdii iyo cibaadada lubbigeedii baa ka mashquulaysaan wallahu almustacaan calaa kulli xaal waxaa laga qaadanayaa khushuucda waxaa caawinaya in lagu dadaalo waxyaalaha khushuucda qofka ka mancinaya waa inuu iska soo khaali yeelo waxaa ka mida ah waxyaalaha khushuucda ka mancinaya iyadoo cuntadii la dhigay salaadda in la galo waatii xadiis nebigu ku yihi sala allahu aleyh wasalam idaa uqiimat isalaatu wa wudica alcashaa fabda'uu bilcashaa haddii salaadda la qiimo cashadana la soo dhigo cashada ku bilaaba maxaa la rabaa niyaddii oo adduunye laga faaruq yeelay iyo akli iyo wax la mida iyo inuu ku haminayso inuu salaaddii galo laakiin iyadoo qalbigii uu ku maqan yahay xagga cuntada inuu foorfooro sidaa la diidaya qalbigiina cuntadii ku maqan yahay laa salaata bixadrati alطacaami walaa huwa yudaaficuhu alakhbasaan waynu soo marray kullu dalika waxaa looga jeedaa waxyaalaha cawaaridee u diidaya ka mancinaya khushuucda in layska khaali yeelo layska madhnaysiiyo oo iyadoo shuqli adduunyo laga madhan yahay salaaddii la yimaado baabuljamci bayna asalaatayni fi safar labada salaadood in la jamciyo safarka gudihiisa lagu jamciyo xukunkeeda can cabdillaahi bni cabbaasin radia allahu canhuma qaala kaana rasuul ulahi sala allahu aleyh wasalama yajmacu fi asafari bayna salaati alduhri waalcasr cabdullahi bni cabbaas waxau yidhi wuxuu ahaan jiray rasuulku sala allahu aleyh wasalam yajmacu mid jamciya oo kulmiya fi safari safarka gudihiisa bayna salaati alduhri waalcasri salaadda duhur iyo salaadda casr dhexdooda ayuu kulmin jiray idaa kaana calaa dahri sayrin haddii socod korkii uu ku sugan yahay wa yajmacu bayna almaqrib waalcishaa wuxuu kulmin jiray maqhribkiiyo cishahana waa kulmin jiray nebigu sala allahu aleyh wasalam waa kulmin jiray abi camar taxqiiqiisa waxau odhanayaa xadiiskan waxaa soo wariyey bukhaari isagoo mucallaq ah waxaana wasliye oo mawsuulnimo ku soo wariyey bayhaqi sunankubraha mid kaloo shabbahana waxaa ku sugan muslim laakiin alfaadda qaarkood ayaan markaa muslim ku sugnayn calaa kulli xaal wuxuu uga jeedaa sheikhu min xaysu alasl xadiiska ibnu cabbaas wuxuu uga tilmaamayaa asalka ayuu u tiirinaya asal ahaan calaa kulli xaal waa xadiis haabita walow yaanu ahaanba shardigii sheikha mid ku sugan oo waxyaalaha shardiga uu khilaafay ayay ka mid tahay nabiga sala allahu aleyh wasalam caadadiisu waxay ahayd markuu safar yahay oo socod yahay oo soconaayo mid salaadaha duhurka iyo casarkana jamciya maqribka iyo cishahana jamciya jamciguna wuxuu u qaybsamaa laba qaybood oo waa jamcu taqdiim wa jamcu ta'khiir in jamca taqdiima la sameeyo oo duhurka iyo casarka wakhtigii duhur labadaba la tukado iyo in jamcu ta'khiir la sameeyo oo duhurkiiyo casarka labadaba wakhtigii casar la tukado oo salaaddii duhur dib loo dhigo marka kalena salaadda casar baa hore loo marinayaa jamcu taqdiim baa la yidhahdaa culamada qaarkood labada jamacba waa banneeyeen culamada qaarkoodna waxay yidhahdeen jamcu ta'khiir baa bannaanee jamcu taqdiim ma bannaana culamada qaarkoodna waxay yidhaahdeen jamci lagulama iman karo safar laakiin nusuga daraaddii baa loo jamcin karaa carafa iyo musdelifa abu xaniifa iyo labadiisa saaxiib waxay qabaan jamac xaqiiqi oo safar inaanu jirin madhabta xanafiyadaa qabta laakiin qowlkoodu waa daciif masaladaas waana mukhaalif lilaxaadiis waxaynay ku xambaareenoo ku awileen axaadiista jamciga ku soo aroortay jamci suuri laa jamci xaqiiqi jamci suuri waa maxay salaad walba wakhtigeedii baa la tukanayaa laakiin salaadda duhur dib baa loo dhigayaayo aakhira waqtihaa baa la tukanayaa qadar afar ragcadood la tukadaa markii wakhtigii duhurka ka hadhay baa duhurkii la tukanayaa wakhtigii casarkuna markaasuu soo galay salaaddaa laga salaamu naqsaday awala waqtihaa baa la tukanaya marka midna aakhira wakhtiha midna awala wakhtiha suurada marka la eego labadii salaadood inay dheegga isku hayaan oo midna wakhtigeedii ugu dambeeyey la tukaday midna wakhtigeedii ugu horreeyey la tukaday dheeggay sidaa isugu qabteen suura ahaan bay jamci ka tahay laakiin mid waliba wakhtigeeday dhacday jamci xaqiiqiya ma aha waa jamci suuri ah waxallo waxa ku soo arooray waxay ku awileen inay jamci suuriya tahay jamciga suurigana waa dhib badan yahay see loo xaqiijin karayaa in qadarkii salaadda duhur afar ragcadood keliya in la tukadaa inay ka hadhay oo in yari aynay raacayn salaaddii qadar ka midina wakhtigii duhurka aynay ka baxayn baaqi wakhtigii duhurka ka midoo ka soo hadhayaana aanu jiraynin dee xaraj dhib baa ku sugnaanaya arrinka noocaasa see loo xaqiijin karaya haddaynay lahayn dee waxyii buu ku ogaanayay nebigu sala allahu alayh wasalam dadka kale mid ku adkaanaysa weeyo siday u xaqiijin karaan ay casiir ku noqonayso marka jamcigii suuriga ahaa takhfiif iyo fudaydba ka dhalan maayee tacsiir iyo adkayn baaba ka dhalanaysaa arrinkaas sidaa in lagu fasiraa takalluf iyo tacasuf baa ku jira jamcina haddii la itlaaqo asal wuxuu u yahay inuu xaqiiqi yahay sidaas aawadeed adillo badan baa ku soo aroortay sida saxda ah ee qowlka qawiga ahi waa in jamci xaqiiqiya in la jamciyo ay bannaantah waxayse yidhaahdaan culamo badani haddii jamcu ta'khiir lagu samaynaayo salaaddii horraysay ee duhur ama salaaddii maqhrib haddii jamcu ta'khiir lagu samaynayo tii maqhribka wakhtiga cishaha dib loo dhigayo tii duhurkana wakhtiga casarka dib loo dhigayo waa in la niyeeyaa oo la casmiyaa inuu dib kala tukanayo dib u dhigay casmigaa waa inuu la yimaadaa bay culammadu yidhahdeen si aanu u noqon mid salaaddii ka tegey axaadiis badanoo mutacadida ku soo aroortay safarka inuu nebigu jamcin jiray ha yeeshee safar in jamciga la laasimaa dee sunnada kama mid ahee marna waa jamcin jiray marna ma jamcin jireen waa ka tegi jiray lama mid aha jamcigu qasriga mar kastuu safar yahay nebigu salaadda waa qasrin jiray oo waa gaabin jiray laakiin mar kastuu safar yahay salaadda ma kulmin jirin oo laba salaadood ma jamcin jirin ee wakhtiyada qaarkood buu kulmin jiray wakhtiyada qaarkoodna salaad walba xilligeeduu tukan jiray isagoo safara marka labada masale saasay u kala duwanye culammada odhanaysa jamcu taqdiim ma bannaana waxay yidhaahdeen waa salaad wakhtigeedii laga qadimaayo ina asalaata kaanat cala almu'miniina kitaaban mawquuta ta kale waxay yidhahdeen ma soo aroorin inuu jamcu taqdiim nebigu sameeyey sala allahu alay wasalam waxaa lagaga jawaabayaa labadaba asaalatan wakhti baa salaadda loo xadiday laakiin cudri baa loo jamcinayaa cudri in loo jamciyo jamcigu bannaanaadaa asaalatan inuu wakhti u xadidan yahay diidi mayso aayadduna waxay sheegaysaa asal ahaan inuu wakti u xadidan yahay ama arrinka ku saabsan jamcu taqdiim nebigu inuu sameeyey sala allahu aleyh wasalam kama sugna waxaa lagaga jawaabay waa ka sugantahoo axaadiista ah qaar baa loo hayaa inuu nebigu sala allahu aleyh wasalam jamciye jamcu taqdiim sida loogu hayo jamcu ta'khiir inuu sameeyey waxaana ka mid a xadiiska mucaad ee imaam axmed iyo abu daawuud iyo tirmidiya soo wariyeen ana anabiya sala allahu alayh wasalama kaana ida artaxala qabla an taziiqa ashamsu akhara salaata aduhri xataa yajmacaha ila alcasri yusalliihima jamiican nebigu wuxuu ahaan jiray sala allahu aleyh wasalam marka uu guuro intaan qoraxdu samada bartankeeda aynay ka iilan oo wakhtiga duur aanu soo gelin hadduu safarka meeshuu yaro degay ku nastay ka guuraayo duhurkii ka hor salaadda duhur waa dibdhigi jiray xataa yajmacaha ila alcasri siuu casarka ula kulmiyo ayuu dibdhigi jiray oo iska socon jiray wa kaana ida irtaxala qabla almaghribi akhara almaghriba xataa yusalliihima maca alcishaa wuxuu ahaan jiray hadduu guuro maqhribka ka hor intaan wakhtigii maqhrib soo gelin maqhribka wuxuu u dibdhigi jiray wakhtigii cishaha si uu cishaa ula tukado waidartaxala bacda almaqhribi yucajilu alcishaa'a fa sallaaha maca almaqhribi waxaan ka soo booday waidartaxala bacda zayqi shamsi salla aduhra walcasra jamiican uma saar hadduu guuro markay qoraxdu ka iilatay samada bartankeedoo wakhtigii duhur soo galay dabadeed hadduu guurayana oo meeshuu ku nastay ka guurayayna salla duhra waalcasra jamiican suma saar duhurkii casarkaba waa tukan jiray dabeedna waa socon jiray dee muxuu noqonayaa kaasi jamcu taqdiim buu noqonayaa ila bacda zayqi shamsi baa la yidhi salla duhra waalcasra jamiican kan dambena muxuu yidhi waidartaxala rtaxala bacda almaghribi yucajilu alcishaaa fasallaaha maca almaghribi hadduu guuro maqhribka dabadii cishuhu hormarin jiray oo maqhribka la jirkiisa la tukan jiray markaas u socon jiray marka xadiidkaasi culammada qaarkood waa saxiixiyeen axaadiis kaloo waafaqsanna waa jirtaa imaam axmed iyo abu daawuud iyo tirmidi iyo khayrkood baa soo wariyey saas aawadeed qowlka saxiix wuxuu noqonayaa jamcu taqdiim iyo jamcu ta'akhiir labaduba inay ku bannaan yihiin salaada marka safarka lagu jiro haddaba bacdu ahlicilmi waxay yidhaahdeen safarka markuu qofku sayr uu ku sugan yahay sida xadiiskanba sheegayo idaa kaana calaa dahri sayrin oo uu soconayo markaasuu jamcinayaa laakiin socod haddaanu jirin oo sida maalin iyo habeen meel iska joogayo tawqiit baa laazimee ma jamcin karaa culammada qaar yidhaahdeen laakiin qowlka qawiga ahi waxay tahay tawqiidku markaa inuu afdal yahay haddaan socod jirin tawqiit in la sameeyo salaad walba xilligeeda la tukadaa afdal ah laakiin waajib ma aha siday culamada qaar sheegteen culamada qaar baa leh waxa weye tawqiitku waa waajib lamana jamcin karo laakiin saxdu waxay tahay iyadoo sayr aanu jirin oo wax socodi jirin ayaa la jamcin karaa mar haddii safar la yahay cudurdaarro kaleoo salaadaha loo jamciyaana waa jiraan oo aan safarka keliya ahayn marad baa ka mid a qofku inuu xanuunsanayo salaaddii waa u jamcin karaa oo nebigu sala allahu aleyh wasalam gabadhii mustaxaadada ahayd ee dhiigga dhabar furankaa lahayd ama shubandheerka oo nooc xanuun ah maadaama dhiiggu aanu ka joogsanayn nebigu wuxuu amray sala allahu aleyh wasalam inay hadday doonto salaadaha jamciso oo duhurkiiyo casarkana iskumar tukato maqhribkiiyo cishahana iskumar tukato subaxu iyadu wakhtigeeda ka dhaqaaqi mayso marka waxay noqonaysaa saddex xilli inay tukanayso waa macduura cudurdaar bay leedahay wakadaa waxaa la mida ruux kastoo mariid ah oo ay ku dhib noqonayso xilliyada kala duwan marba markaysagaa inuu mar weyse qaato ama loo weyse qaado oo uu shan wakhti oo kala duwan u tukada ay ku adkaanayso wuxuu samayn karaa sidaa mustaxaadada inuu jamciyo duhurka iyo casarka iyo maqhribka iyo cishaha inuu jamciyo ayay noqonaysa safarka haddaba jamciga lagula iman karaa salaadana lagu qasrin karaa waa jamciye taas waxaynu kaga hadlaynaa bal darsiga soo socda axaadiista soo socota aan akhrino baabu qasri salaati fi safar wuxuu u baab yahay salaadda in la gaabiyo oo safarka gudihiisa lagu gaabiyo salaadda waxaa loo jeedaa salaadihii afar afar ragcadood ahaa in la gaabiyo laba laba ragcadood laga dhigo can cabdillaahi bni cumara radia allaahu canhuma qaala saxibtu rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam cabdullaahi bni cumar wuxuu yidhi waxaan la saaxiibay rasuulka sala allahu alayh wasalam baan la saaxiibay oo weheliyey fa kaana laa yaziidu fi safari calaa rakcatayn wuxuu ahaan jiray nebigu sala allahu alayh wasalam safarka gudihiisa midaan laba ragcadood ka badinnin ayuu ahaan jiray yacnii salaadaha afar afarta ragcadood ah laba ragcadood kama badin jirin ee labalabuu tukan jiray wa abaa bakrin ayaan la saaxiibay rasuulabay ku cadfan tahay waxaan kaloo la saaxiibay wa abaa bakrin abaa bakar wa cumara iyo cumar wa cusmaana iyo cusmaan kadaalika xaalay saasoo kale yihiin oo iyaguna salaadihii afar afarta ragcadood ahaa waxay la iman jireen laba laba ragcadood oo way qasrin jireen qasrigaasay samayn jireen xadiidka waxaa soo wariyey bukhaari iyo muslim ayaa soo wariyey xadiidkani wuxuu sheegayaa in nabiga sala allahu alayh wasalam iyo abubakar iyo cumar iyo cusmaan salaadihii afar afarta ragcadood ahaa safarka inay qasrin jireen oo gaabin jireen oo labalaba ragcadood tukan jireen qasriga salaadda la gaabiyo marka safarka la yahayna qur'aanka iyo xadiiskuba waa sheegeen muslimiintuna waa ku ijmaaceen wa idaa darabtum fi alardi falaysa calaykum junaaxun an taqsuruu min alsalaati in khiftum an yaftinakum aladiina kafaruu qasrigii salaadda la gaabinaayey maqhribi lama qasriyo oo saddexdaa ragcadood baa la tukanayaa ee safar loo gaabin maayo subaxna lama gaabiyo marka hore bay gaaban tahay oo laba ragcadood tahay marka safar daraaddii midnaba looma gaabinayo salaadihii afar afar ragcadood ahaa baa la gaabinayaa safarka daraaddii waana rukhso ha yeeshee culammadu waxay ahaan ruksadaasi ma rukhsa waajiba ah isagoo rukhso sunno ah aqwaal baa ku sugan waxaa kaloo isweydiin leh safarka lagu gaabinayo waa safarkee bacdu ahlicilmi waxay yidhaahdaan safarku hadduu yahay safaru macsiya laguma gaabin karo culamada sidaa qabtana waxaa ka mida shaaficiyada ayaa ka mid a waxay yidhahdeen waayo waa rukso qaacidadu waxay tahay waalrukhasu laa tunaatu bilmacaasi rukhsooyinka laguma xidho macsi wax macaasiya ah, rukhsooyinka laguma xidho shaygu mar hadduu rukhso yahay macaasidii lagu bannayn maayo in rukhso lagula yimaado culamada qaarkoodna waxay aan safar oo dhan baa lagu gaabin karaa oo ay mashruuc tahay in lagu gaabiyo ee uu qaacidadaas ayay cuskadeen alrukhasu laa tunaatu bilmacaasi culamada qaarkood waxay yidhaahdeen ruksadani waa ruksa waajiba inay waajib tahay salaadda in la qasriyo haddii safar la yahayna waxaa laga qaadanayaa axaadiista nebiga sala allahu alayh wasalam sheegaysa furidat isalaatu rakcatayni ragcatayn fa uqirat salaatu asafari wa utimmat salaatu alxadar yacnii waxaa la faral yeelay salaaddu iyadoo marka hore labalaba ragcadood ah dabeed salaaddii safarkana waa la sugo sideedii baa loo daayey salaaddii nagaadiga marka la neg yahayna waa la dhammaystiray wa siidat fi lxadar riwaayaadka qaarkood waxay sheegayaan waxaa la siyaadiyey marka la neg yahay gudaheeda ziyaada lagu daray nabigana sala allahu alayh wasalam marnaba kama sugnaan inuu wakhti safar salaadda taam yeelay kama sugnaan waa la soo wariyey xadiis sheegaya kaana yaqsuru fi safari wayutimu wayuftiru wayasuumu laakiin dabdiga xadiiska la ysku khilaafo waxaa kaloo loo soo wariyey wa tutimmu wa tasuumu culammada qaarkoodoo nowcan maa tasaahul ku jiro tasxiixooda ama taxsiinkooda waa yara quweeyeenoo waa xasan bay yidhahdeen oo daaraqudni waxaa ku jira maca kownihi imaaman filcilal qadar tasaahula ku sugan saas aawoodee a'immadii qaarkood waa tay yidhaahdeen addaara qudni ma cilleeyo waxaan dawo mooyaane wax kale shaygu hadduu dawo leeyahay innaba ma cilleeyo markaa qadar ee tasaahula ku yara jira oo aan weynayn saas aawadeed bay dhacday axaadiista qaarkood uu yidhi sanadkeedu waa saxiix culammada qaarkood inay wax ka sheegeen almuhim sawaabka riwaayadani waxay tahay wayutimmu iyo wayasuumu ma ahee kaana yaqsuru fi safari wa tutimmu oo caaisha la sheegaayo wa yuftiru wa siduu markaa sawaabka ku ahaa saasay ahayd laakiin lafdiga sidan marka ah wayasuumu iyo wayutimmu waa lafdi macluul ah culammada qaarkoodna bishidda ku inkireen calaa kulli xaal culamada qaar waxay leeyihiin safarka in la qasriyaa salaada waxay noqonaysaa mustaxab shaykhulislaam ibnu taymiya waxaaba odhanayaa hada alxadiidu kadibun cala nabiy sala allahu alay wasalam kaana yaqsuru fi asafari wayutimmu wa yuftiru wa yasuumu waa kadibun cala anabiy sala allahu aleyh wasalam saasuu shaykhulislaam ibnu taymiya odhanaya ibnu taymiyana axaadiista aad buu u yaqaanay ilaa wakhtigiisii la yidhi kullu xadiisin laa yacrifu ibnu taymiya falaysa bixadiis a'immo waaweyn oo xufaad ah ayaa tadciifyadiisa iyo nafyadiisa ictimaadi jiray oo uu ka mid yahay xaafid ibnu xajar fatxulbaariga waa ku soo naqlinaya fii mawaadic ou odhanaayo ama ankarahu ibnu taymiya ama odhanaayo waxa weeye dacafahu ibnu taymiya oo dabeedna markiisa markaas sidaa uu ku sallimaayo wakhudhu xaysu xaafidun calayhi nas waa ka odhanaayo suyuuti marka uu sheegaayo yacni tadciifka qaado goorta xaafid nas gareeyo marka ninka xaafid ibnu xajar oo la yidhi waxa weeye muta'akhiriinta daalacashada riwaayaadkiiyo xifdigooda nin kula mida lama arag uu naqligiisa ictibaarinayo iyo marka waxa weeye nafyigiisa iyo tadciifkiisa uu ictimaadayo ya waxaad garanaysaa sha'nigiisu siduu weeye almuhim nabigu sala allahu aleyh wasalam salaadda waa qasrin jiray markuu safarka yahay oo waa gaabin jiray oo salaadaha afar afarta ragcadooda ma dhammaystiri jirin wakadalika kadalika abubakar wa cumar wa kadalika cuhmaan laakiin waxaa soo aroortay waagii dambe cuhmaan inuu mino ku dhammaystiray salaadoo ku taam taana ay ku inkireen saxaabada qaarkood sida cabdullahi bn mascuud kama fi saxiix cabdullahi bn mascuud radi allahu canhu wa ardaah waxau uhi nabiga sala allahu alay wasalam baan la tukannay laba ragcadood buu tukatay oo waa qasriyey abuubakar baanu la tukannay laba ragcadood buu tukaday cumar baanu la tukannay laba ragcadood buu tukaday suma irta'aa rajulun bima shaa an yarta'i intaa dabadeed ninbaa ra'yigiisa iska tusay wuxuu doono inuu iska tuso wuxuu ku inkirayaa cuhmaan ibnu cafaan inuu mina salaadda ku dhammaystiray oo iyadoo taam ah oo afar afar ragcadood ah tukaday taasuu inkiraya cusmaan ibnu cafaanna goortuu caynkaa samaynaya wakhtigii imaaradiisa ee uu amiirulmu'miniinka ahaa kadib buu salaaddii tujiyey cusmaan ibnu cafaan markaasaa cabdullahi bn mascuud la tukaday afartii ragcadood baa la tukaday markaasaa cabdullahi bn mascuud waxaa lagu yidhi oo intaad ku inkirtaad haddana la tukatay ee waa sidee wuxuu yidhi alkhilaafu sharun khilaafkaa ka shar badan khilaafkaa ka shar badan culammadu waxay yidhaahdeen ta'awul ayaa arrinkaasi uga dhacay cuhmaan bacdu yidhaahdo waa ta'ahulay oo reer baa markaa mina u degganaa xaaladdaas marka inuu muqiim yahay ayuu markaa ta'awulay iyo bacdi tacliila kala sheegaba calaa kulli xaal sida sunnada nebiga sala allahu aleyh wasalam ayaa fiican safarka lagu qasrinayaa salaada laguna jamcinayaa waa safarka inteeya mutlaqu safar baa mise waa safar dheer ama laba marxalo gaadhaya ama wax la mid a ah. culamadu taa waa isku khilaafaan aqwaal bayna kala yihin culammada shaaficiyadu waxay qabaan waa safar la marxalatayn gaadhaya waa inuu yahay saas yadaa bay yidhahdeen oo lix iyo toban farsakh waa inuu gaadhayaa bay yidhahdeen culamada qaarkood waaba ka sii badiyeen intaas marka ahlucilmigu calaa kulli xaal waa isku khilaafaan qaar hadda qiyaasyada la isticmaalo dhowr iyo siddeetan kilomitir ka dhiga qaar ka badiya nooc walba waa jiraan laakiin taxdiid ku soo arooray intaa keliya in lagu qasrin karo ma jiro intaa in ka yar in lagu qasriyeyna waa soo aroortay saas aawadeed ahlucilmiga qaarkood waxay qabaan safar oo dhan ayaa lagu qasrin karaa salaadda safaru ibaaxa markay leeyihiin qolyaha shaaficiyadu waxay u jeedaan safar aan macsi ahayn safaru macsi ahayn marka waxaa soo gelaya safarkii waajibka ahaa iyo safarkii sunnaha ahaa iyo safarkii jaa'iska ahaa ee iska mubaaxa ahaa oo waatay yidhaahdaan culammadu haliljawaazu ama hal halilibaaxatu jinsun lilwaajibi waalmanduub mubaaxu ama bannaanaanshuhu jinsi ma u yahay waajibkiiyo sunnaha ma la odhanayaa waajibkii iyo sunnihii waa bannaanaansho iyo dheeraansho bannaanaansho dheeraad raacay marka bannaanaanshadu soo gelaya oo mubaaxi waa bannaan yahay sunnihiina waa bannaan yahay oo weliba waxaa la fadilaya in lala yimaado waajibkiina waa bannaan yahay oo weliba waxaa la laaziminaya in lala yimaado wahaakada saasoo kale u tawjiihin khulaasadu waxay tahay culamada qaar waxay leeyihiin safarkii dheeraa iyo kii gaabnaa mid walba waa lagu qasrin karaa waana sida shaykhulislaam ibnu taymiya iyo alcallaamat ibnulqayim ay doorteen waana looga horreeyeoo saxaabadii nebiga sala allahu alayh wasalam iyo taabiciintii cid ka mida ayaa ra'yigaa qabtay waxaaba ka mida cabdullaahi bnu cumar oo xadiiskan aynu joogno soo weriyey ayaa ka mid ah wuxuu tilmaamay safar oo dhan salaadda inuu ku gaabinayo ama ha dheeraado safarkaasi ama ha gaabnaado low kharajtu miilan laqasartu asalaa ayuu cabdullahi bnu cumar yidhi wax kale iska daayee hal mayl haddaan bixi lahaa aan beledka ka bixi lahaa magaaladaan deganahay mayl keliya laqasartu salaa salaada waa gaabin lahaa ibnu xajar wuxuu odhanayaa isnaadkiisu waa saxiix buu odhanayaa fatxulbaariga laakiin qaarkood waxay doonayaan inay awilaan oo ta'wiil ku sameeyaan oo yidhaahdaan uma jeedo qadarka safarkiisuba inuu intaa yahay ee wuxuu ka tilmaamayaa halkuu qasriga ka bilaabayo markuu safar la qasrin karo uu safro halkee buu ka bilaabayaa qasriga ma isagoo magaaladii gudaheeda ku jira mise isagoo qadra miilin ka baxay wa hada ta'wiil laa yusaaciduhu aahir calaa kulli xaal shaykhu lislaam ibnu taymiya wuxuu odhanayaa adilada wax taxdiida kuma soo arooriyey wa idaa darabtum fi lardi falaysa calaykum junaaxun an taqsuruu min asalaa adarbu fi lardi baa la sheegay axaadiisuna safar bay sheegtay lafdiguna hadduu ku soo arooro sharciga wax taxdiidana aan sharciga loogu yeelin waxay noqonaysaa in luqada loo noqdo wax kastoo luqa ahaan loogu itlaaqo inuu ku rumoobayo curfu luqa maxaa loo yaqaanaa safar wa kullu maa ataa walam yuxaddadii bisharci kaalxirzi fa bilcurfi xdudi marka wuxuu noqonayaa wax kastoo safar lagu itlaaqo iyo darbi fi lardi inuu xukunku ku xidhnaanayo maxay dadku u yaqaaniin safar dawiilan kaana aw qasiira muddo iyo faraasikh in lagu qaydayo iyo intaasoo mayl iyo intaasoo farsakh iyo intaasoo maalmood waxay u baahan tahay deliil ku qaydaya shaygii sharcigu itlaaqayna oo aan wax qayda u yeelina asalku wuxuu yahay in itlaaqiisa lagu baaqi yeelo taqyiidka lagu qaydaayo oo la qaydayaa waxay u baahan tahay daliil bay u baahantahay daliil ayay u baahan tahay marka waxaa weeye qowlkaas ayaad mooddaa inuu qawi yahay tacliilkiisa iyo istidlaalkiisana waa la arkaa mawdican fa kaana laa yaziidu fi safari calaa rakcatayni ma waxaa loo jeedaa ma dhammaystiri jirinoo laba ragcadoodoo kale kuma dari jirin mise waxaa loo jeedaa sunnayaal kuma siyaadin jirin ee labada ragcadood keliguu la iman jiray mise waxaa loo jeedaa labadaba culammadu intaba waa sheegeen ixtimaalaadkaana way banneeyeen saddexdaba sida fiicani waa inay labadaba shamlinayso oo sunnana lama iman jirin maxaa ka hadhayaa witrigii aynu soo sheegnay iyo labadii ragcadood ee subaxa ka horreeyey iyagu safar iyo xadar mirnaba kama tegi jirin nebigu sala allahu alay wasalam laakiin sunnayaashii kale ee rawaatibta ahayd dee nebigu ma tukan jirin sala allahu alay wasalam markuu safar yahay cabdullaahi ibni cumarna wuxuu idhi low kuntu mutanafilan la atmamtu haddaan ahaan lahaa mid sunnaysanayoo sunne la imanaya waa taam yeeli lahaa yaa salaaddii baan gaabinayaa haddana waxa weeye sunnaan la imanayaa rawaatib ah sunnihii duhurka ka horreeyey sunnihii ka dembeeye safarna waa ahay dee isma qabanayso labada haddaan mid la imanayo salaadda inaan taam yeelaa ka roonayd buui marka waxaa weeye culamada qaarkoodna waxayn siyaaqa u ku saabsanaa xadiisku riwaayaadkiisa qaarkood sida ka cad waxay ku saabsanayd dadka qaarkood oo sunnayaashii rawaatibta ahayd sidoodii ula imanaya inuu ku inkiraya cabdulaahi bnu cumar ow fa kaana laa yaziidu fi safari calaa rakcatayn marka sunnayaasha rawaatibtaa lalama imanayu markaa lahaa haddii safar la yahay waxaa ka hadhaya uun witrigii iyo labadii ragcadood subaxa ka horreeyey marka siyaaqu saasuu ku saabsanaa ruuxii safarka ahaa salaaddii mar mataam yeeli karaa jawaabtu waxay tahay hadduu markaa ku xidho imaam muqiim ah oo neg waa inuu taam yeelaa markaas tabacan liimaamihi oo attaabicu taabic cabdullahi bnu cabbaasna wuxu uhi waa sunnatu alrasuuli sala allahu aleyh wasalam waa sunnihii nebiga sala allahu aleyh wasalam haddii imaam muqiima lagu xidho in la taam yeelaa waa sunnihii nebiga sala allahu aleyh wasalam waana ka asaxday marka taas iyadu waa laga reebayaa laakiin sidiisa hadduu ula imanayo waa inuu salaaddii qasriyaa hadduu safar yahay mar layba wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atuub ilayk